alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abi cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albuhaari raximah اllahu tacaala baabu sayri waxdahu wuxuu ku saabsan yahay asayr qofku inuu socdo waxdahu keligiis isagoon qof kale la soconin nahyi baa soo arooray safar haddii la yahay waana arki doonaa xadiid kaleo nabigu uu ishaaraya calayhi salaatu wasalaam khatarta ay yeelan karto qof keligiis inuu madhaahdo laakiin meelo lasoo reebaa jirto oo sida dhaliicada iyo tajasuska markii qof la diraayo oo cadowa soo fiiri laleeyahay ama ilaalo iyo u yahay ayadu lilxaaja waa loo soo reebay laakiin inta la heli karo qofka inuuna keligii safar aadin keligii meel una soconin ayaa wanaagsan qaala xadaana alxumaydiyu cabdullahi bnu zubayr alxumaydi qaala xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyaynata qaala xadaanaa muxamed ibnu munkadir qaala muxamed wuxuu yidhi samictu jaabir ibna cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir baan maqlay yaquulu asagoo le nadaba nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu booriyey annaasa dadkii yowma alkhandaq maalintii khandaqa qaswat alaxzaab ee gaaladu ay madiina ku soo duuleen iyagoo isa soo bahaystay oo meelo badan ka yimid nabigu calayh salaatu wasalaam baa saxaabada la hadlay wuxuu yidhi yaa noo soo fiiriya cadowgii bal meeshuu marayay iyo xaalkiisa wuxuu ku sugan yahay wuu ku booriyey waa amray faintadaba waxaa waa aqbalay oo tegitaankii yeelay azubayru zubayr ibnu cawaam uma nadabahum haddana nabigu calayh salaam waa amrayo waa ku booriyey fantadaba zubayru zubayr baa aqbalay oo kacay uma nadabahum mar saddexaad buu yidhi waryaa noo soo fiiriyaa fantadaba zubayru zubayr baa kacay oo aqbalay oo ajiibay yani mar walbaba waa soo ogaanaya intuu faraskiisa qaato saa usoo dulmaro ayuu imaanayaayoo markaasuu u warramay rasuulka sala allahu calayh wasalam weli xaalka halkaasuu marayaa cadowgii sansaankaa iyo dhaqdhaqaaqaasuu lahaa sidaa iyo sidaasuu xaalkooda ahaa u sheegaya nabiga calayh salaam wiilkiisa cabdulaahi binu zubayr baa wuxuu le waxaan arkaya rasul alla mar walba adoo faras watoo saa u ordayaan ku arkayay buu dhihi isagoo yar qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi markay saddexdiiba uu aqbalay cabdullaahi binu zubayr aabihiis oo zubayr ah yaa nabigu wuxuu yidhi ina likulli nabiyin xawaariyan nebi kasta wuxuu leeyahay dad xawaari ah oo khaas isaga u ah oo gargaarkiisa garab taagan oo warkiisa maqla wa xawaariya aniga xawaaridayda iyo midka naasirka ee gargaarka iyahay maqlayay garab taagan azubayru zubayr baa ka mida zubayr binu cawaam weeyaan xawaariyu rasuulillaah laqabka iyo naanaystaasuu leeyahay xawaariyu rasuulillaah nabiga calayh salaam xawaaridiisii saxaabadu laqabyo iyo naanaysyo iyo bilasaraf bay kala lahaayeen khaalid bin waliid waxaa la yidhi sayfullaahi almasluul baa la yidhi abu cubayda bn jaraax amiinu hadihi lumma baa la yidhi ummaddan amiinkeedii nacam wakuka marka khulafadii raashidiinta nin walbaba meel buu yuu ku magacownaa tilmaamo gaara u lahaa oo dadka kale u la dheeraa cali bin abi aalib oo haddii la dhaho geesinimadii shajaacada cumar radia allahu canhu xaqa sidoo u adkaa oo shaydaanka xataa uga carari jiray cumaan radia allahu canhu xishoodka iyo arrimahaas abubakr radia allahu canhu xadid wala xaraj wuxuu asagu fadligiisa iyo qiimihiisa wuxuu kulmaystay khayr oo dhanba saaxiibkii nabiga calayh salaam uuna caam ku ahaa qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina likuli nabiyin xawaariyan waxawaariya aniga xawaarigaygu xawaariya zubayru qaala sufyaan wuxuu yidhi alxawaariyu annaasir naasirka qofka qofka u gargaaray ee mar walbaba u taagan kaalmaha iyo garab istaaga iyo gargaarka iyo xawaarida dhahaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam atbaaciisii iyo asxaabtiisii ayaa xawaariyiin dhihi man ansaar ila allah markuu yidhi qaala alxawaariyuun naxnu ansaarullah ayay yidhahdeen annagaa garab taagan qال xadثna أbو الوليد الضyالسي هiشام بن cabdالملك qال xadثna cاaصم بن محمد qال xadثnii أbي عن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم sanadka halkaasu ku dhammaaday matniga soon gaarin وxadثna أbو نعaym الفضل بن دukayn السدوسي فضل بن دukaynin qال xadثna cاaصم بن محمد بن زaيد بن cabداللahi بن cمر عن أbيهi waa loo ertiriyey cاaصم بن محمد عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم qال nabgu wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi lwuxda oo waxda kelinimada waxa ku sugan alwaxda kelinimada qofka keligii inuu iska socdo oo keli safar noqdo oo iska guura bahaleeyo oo maalin habeen keligii iska socda waxa ku sugan hadduu ogaan lahaa maa aclamu waxaan aniga ogahay maa saara raakibun iska dhaaf mid lugaynaayo oo halaqa iyo bahalkuba uu aano u yahay inuu qaniyo ku dhagee raakib wax saaran gaadiid saaran ma socdeen bilaylin habeen waxdahu keligiis taasuu nabiga calayhi salaam khatarteedaa badan wey in loo baahdo oo duruuf iyo daruuro iyo xaaje iyo baahi ay keento oo ilaalo gaara iyo daliico iyo arrimo noocaas oo haddee sideeda gaarka ah baahida ay u keentay mooyeene baabu surca wuxuu ku saabsan yahay degdega fi sayri socodka lala degdego oo haddii aad safar tahay inaad dantaada u dhaqsato aadan cagajiidin meeshii aad maalin ku qaadan lahayd maalmo iyo saddex maalmood iyo aadan dhexda un iska soconin degdeg inaad dantaada ku gufushato haddii aad soo noqonaysana aad si dhaqsaa ciddaada u imaato wa qaala abu xumayd wuxuu yidhi abu xumayd asaacidi radia allahu canhu qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu yidhi inii mutacajilun ila almadiina muhimmaddii baa la soo gutay madiina loo soo noqday markaasuu nabigu wuxuu yidhi inii mutacajil waan degdegayaa ila almadiinati magaaladii madiinaheed baan u degdegi madiinatu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam aaaba aayiba aad buu u jeclaa rasuulka sal اllah alيه waslm magaaladaas toban sanuu joogay rasuulka calayh salaam oo mashaariq alardi wa maqaaribaha diintii nabiga calayh salaam uu madiine ka bilaabay faafinteeda iyo ardadoo dhan gaaray madiinatun qaryatun umirtu qaryatan taakulu اlqura buu nabiga alayh الsalaatu wasalam yidhi waxaa lay amray inaan magaalo xaggeeda u hijroodo oon u wareego magaalooyinka adduunka oo dhan ba laqi doonta yacnii iftiinka ka faahfaah iyo shucaaca ka baxa madiina ayaa meel walba gaaay meel walbau gaaray madiinatu rasuuli lah sala allah alay slam marka nabigu markuu wax yar ka maqnaadaba waa u hiloobi jiray inuu ku noqdo mar kale faman araada qofkii rabaa an yatacajala maci inuu aniga macayga ila degdego falyatacajal ha degdego anigu waan degdegayaaye saasuu rasuulka calayh salaam marka muhimadda loo socdo oo bixitaanka qaswada iyo safarkii iyo loo baxayo waa lasi sugi jiray oo nabiga calayh salaam ciidanka kama tegi jirinoo waa daba socon jiray hadda laakiin waa la soo hoobtay magaaladii baa lagu soo dhowaaday marka gelitaankeedii nin iyo dantiis iyo tartiibkiisa wey qaala xadaana muxamed ibn muana alcanasi abu muusa qaala xadaana yaxya ibnu saciidin can hishaam ibni curwata qaala ahbaranii abi curwa qaala su'ila usaama binu zayd radia allahu canhu waaba la su'aalay kaana yaxya yaquul moxamed ibn muana sheikh lbukhaari ba wuxuu leeyahay kaana yaxya yaquul yaxya binu saciid ba wuxuu dhihi jiray waana asma waana asma yani riwaayata yaxya can hishaam wuxuu dhihi jiray ahbaranii abi su'ila usaama usaama waxaa la weydiiyey hishaam baa wata wa ana asma yani hishaamka aabbihiisa curwa ah yani waa maqlaayey markii la weydiinayey wa ana asmac fasaqata canii waa iga dhacay waana asmacdii can masiiri nabiyi sala allahu calayh wasalam buu ka warramay su'ila waxaa la weydiiyey ku maqo inta waa iska muctaride can masiiri nabiyi nabiga calayh salaam socodkiisa fii xajat lwadaac xajkii xajat lwadaac ahaa sagootiska ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam isagoo nool yaa magacaa loo bixiyey xajat lwadaac wuxuuna waxaana laga fahmay nabiga dardaarankiisa iyo talooyinkiisa iyo hadallada uu ku hadlaayaba waxaa la fahmay rasuulka calayhi salaam qof sagootinaayo ummadiisa inuu yahay xataa qubuurihii buu tagay uxud oo uu si gaara usoo booqday sala allah aleh wasalam oo uu soo ziyaartay marka alaxyaa waalamwaat waa sagootiyey sala allah aleh wasalam xajkaasuu nabiga calayh salaam xajiyey baa la su-aalay see u socon jiray markii maalan carafa laga soo baxay oo galabtii sagaalaadkii gobolka u dhacay ee musdalifo loo soo hoyanaayey sidee socodka nabiga ahaa faqaala wuxuu yidhi fakaana wuxuu ahaa yasiiru kii socdaa alcanaqa si dhexdhexaad ah canaqu waxaa weeyaan surcada iyo buiga yani degdega iyo tartiibta udhexeeya socod dhexadhexaada ah wey canaqu faidaa wajada markuu helo fajwatan xogow bannaana markuu helo waasaca nasa asraca macnaa waa la doogi jiray rasuulka alah salaam faida wajada fajwa markay xujaydii hortiisa ka yar dhaqaaqaan ay meel banaan ay kusoo baxda soo gaadiidkii saaran nasa waa dhaqaajin jir wanasu nasugu fowqa alcanaqi canaqa ayuu ka yar horeeyaa yasiiru lcanaq ba dhexdhexaad buu ahaa canaqi buu ka ziyaadin jiray oo surco iyo degdeg buu nabiga alay saashiisu dhaqaajin jiray hogaankeeda markaasi yala ordi jirtay sala allahu alayh ali wasalam waa markii uu meel bannaana helo wey laakiin hadday zaxmo jirto oo cariiri jiro oo tidhaahdo waa ilaa waa ilaa waa inaan ordaa waxay keenaysaa inaad qof shaqil ku dhufato oo qof aad maarata ku turaanturooto oo ku aad xoog ku marto marka taana waa la diiday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markay dhawaaqeen oo bulaadeen oo hal mar ay soo butaaceen gacantu u ishaaray wuxuu yidhi ayuha annaas asakiinata asakiina faina albira laysa biiwaac ah, deganaan ku socda khayrka iyo biriga iyo wanaagu surca iyo degdeg meehe marka surcadu hadba biictibaariha haddii aad fursad heshana degdeg haddii kalena qofna ha ku xoogin oo ha jiirin oo ha berberin ha marin inaad orod maarata aad rabta darteed qaala xadaana saciid bn abi maryama qaala abarana muxamed bnu jacfari qaala abaranii zayd huwa bna aslam can abihi aslam alcadawi mawla cumar qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca cabdilaahi bni cumara cabdulahi bni cumar radi allahu canhuma bamiciisaha bi ariiqi maka waddada makiya madiina isku xidha ayaan soconay fabalaqa waxaa soo gaaray cabdulaahi bni cumar can safiyata binti abi cubaydin xaaskiisii uu qabay cabdulahi bn cumar ee safira dhihi jiray ira abi cubayd shidatu wajaa'in xanuun daran baa laga soo sheegay ooa gabadha haddaad ku gaadho nasiib baad leedahay aad ba u cusleeba waa xanuunsanayn baa la yidhi faasraca sayra markaasuu socodkii dadejiyey xataa salaadihii buu jamcu taakhiir iyo maarata jamc buu ka dhigay dib buu uda dhigay xataa ida kaana bacda guruubi shafaqi midabkii axmarkaa ah, qoraxda markay dhacdo guduudkahaa markuu dhacay uma nazla waa degay maqribkii muuna tukanin awalkii muuna tukanin dib uu dhigay markii midabkii guduudnaa ee cishaha iyo maqribka kala saaraya uu dhacdo cishaha la gaaray ayuu nazla intuu degay buu fasalla almaqriba maqribkii tukaday walcatamata cishiina waa tukaday jamaca baynahumaa waa jamciya labadiba surcada weyaan iyo degdegaasa laga hadlaya surcatu fi sayr waa bannaantahay muhimmad iyo xaajo gaar haddii kugu soo darido inaad si degdega ah u dhaqsato wa qaala inii ra'aytu nabiya nabigaan arkay buu yidhi cabdulahi bn cumar radi allahu canhu ida jada bihi sayru socodku hadduu dadejiyo ahara almaqriba maqribku dib dhigi jiray wa jamaca baynahumaa maqribkiiyo ceshihii buu jamcin jiray jamcu taakhiir dib buu iskugu rari jiray rasuulka calayh salaam maqribka ilaa wa ilaa aan tukano aan fadhiisano on degno inaad tirahda maaha adoo markaa socodkii socdo oo gaadiidku kuu raraya gaarigu kuu socdo maqribkii baa galay haddaad heli karto inaad dib u dhigato ood cishaha aad gaari karto meeshaad u socotay ama meel la degi kara aad gaari karto dibbaad u raranaysaa dibbaad u dhiganaysaa oo maqribkii dibbaad udhigi ceshihii waqtigiisaa tukani waxay ka mid tahay shareecadeenna ruqasta ina siisay ee ilaahay noo fududeeyey subxaana wa tacala bay ka mid tahay haddii aad adoon weli guurin oo inaad socod dheer gashada rabo hadhow inaad degta ah, aan rabin maqribka uu kuu soo galo maqribkii adoo degan baad tukanaysaa ceshihiina waa soo hormarinoo jamcu taqdiim baad ka dhigi hadhow ceshihii marka ma tukanaysid waad hormarsatay hadba xaalku siduu yahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala noo fududeeyo noogu sahlay xadaana cabdulahi bn yuusuf atanisi akhbarana malik ibnu anasin can sumay mawla abu bakr abu bakr ibn cabdiraxmaan bn xaris bn hishaam can abi saalix samaan dakwan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam qaala asafaru safarku qicatun waa gabal min alcadaabi ka mida cadaabka de oon iyo haraad iyo xanuun iyo walwal iyo murug oo dhan baa cadaabka ku idin walciyaadu biاllah marka cadaabkii weynaa qayb kamida waxaa weeyaan waxaa lagu shabahaya safarki baa lagu shabahaya safarka waxaad aratay cuntadaadii iyo cabbidaadii iyo hurdadaadii oo ku dheer tahay mulug intaasoo dhan baa marka yaa isbedel ku dhacaya yamnacu axadakum axadkiin wuxuu u diidayaa safarku nawmahu hurdadiisi caadigu iskaga seexan jira xilligu rabo wa dacaamuhu cuntadiisi iyo wa sharaabahu cabbidiisi waxaa laga yaabaa inaad cuntada helin ama aad fursadii wakhtiba u helin ayaa dhici karta faidaa qadaa axadukum axadkiin hadduu guto mahmatahu xaajadiisii iyo dantiisii uu u imaaday usoo safray hadday u dhammaato falyucajil ilaa ahlihi reerkiisa ha u degdegwiy nabiga sala allah alay wasalam safar baad ahayd soo dan baad gudatay dantaan hadday ku dhammaato loojin saaxsaaxad iyo meel warwareeg macno ma laha reerkaaga ku noqo ayagana waa kuu baahan yihiin waa ku sugayaan adigana waa u baahan tahay muhimmadaada haddaad gudato dirba reerkaada dib u laabo wax ka wanaagsan ma jirto cidaadii ina ku dhex jirto walyasacka baytuka ayuu nabig calayh salaam gurigaada ha ku waasac noqdooo gurigaada ogolow oo ku dhex jir oo cidaadii carruurtooda ka mid ahow saasuu nabiga calayh salaam inagu boorinaya gurigaada ha ku waasac noqdo haddaba waxaa jira guriga uu ku adagya wax yar inuu dhex fadhiya gurigiisa joogo uu ku adagyaha baa jirta haddii aad mahaam iyo dana iyo arrimo muhima aad ku maqan tahay sax wey inta kalese guriga ku ekow guriga joog ku dhex jiriddaasa khayr ah, ah sharkoo dhan baa cidda kaga leexani oo wanaag oo dhan baa u soo jiidi oo sunnada aad tukanaysaa tababar ah oo kelimada xaqaad sheegaysaa sidoo kale ah oo carruurta salaadaha u toosisani arrimahaasoo dhanba baabun idaa xamala calaa farasin hadduu faras uu qof ku xumbaaro oo fara'aaha xaamilkii wax xumbaaray baa wuxuu arkay faraskii oo tubaacu la gadaayo faraskaad baxsatoo tii wariya ma baxaysa ahaa orod jaahi fii sabiili illahi faraskan ku jihaadaad tihi faraska suuqa la keenay baad aad aragtay ma iibsan kartaa faraskaadi kolba haddii la gadi in badan baa soo marray xadiidkan xadaana cabdulahi bn yusuf tnis abarana maali an naafi an cabdilahi bn cumar radi alahu canhuma ana cumar bn khaaab xamala calaa farasin buu fii sabiililahi ku bixiyey fawajadahu yubaac asagoo lagadii buu helay faaraada an yubtaaca inuu soo gato u damcay faraskiisa waa yaqaana firkiis u garan fasa'ala rasuul اllahi sal اla alay slam buu su-aasho yidhi ma soo gataa qaala nabigu wuxuu yidhi laa tabtaxu hagadanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadina ha ku noqonin saasuu nabi sal اla alay waslam yidhi sadaqadood ku noqotay bayna ka dhiganta lacag baad siisay qofkii waad ka gadatay wa maca daalika ku noqoshaa laga soo qaaday maxaa yeeley qofkii aad wax siisay siduu rabo kuma gorgorin karo siduu rabo kuma gorgorin karo zakaad siisay xooluu ku dhaqaaya miskiin buu ahaaba qof baad zaka siisay war neefka xoolaha xeradiisa iskaga jirao intan waa iska qaadana waa iska dhaqaaqaya neefka suuqa saaka ma aha iyo waa igu yar tahay iyo ii kordhiyo ma dhihi karo waa xishooraya waa yaxyahaya marka qofkan xoolaha adiga wax kugu soo noqonaya faraaba kala bax qalbigaada ka go wixii ilaahay aad u hormarsatay oo qardi xasana oo alla xaggiisa aad u hormarsatay subxaana niyadaada ka jar xadaana ismaaciilu qaal xadaana maliku can zayd bni aslam can abiihi qaala samictu cumar bn khaaab radia allahu canhu yaquul xamaltu calaa farasi maan fii sabiiliya ku bixiyey fataacahu waxaa gatay ow amase faadaacahu waxaa dayacay ilan jihaad loogu talagalay suuqii waa la keena ladax buu arkay alladii kaana cindahu ninkii hayay ee ku wareejiyey faaratu waxaan damca an ashtariyahu inaan ka soo gato wadanantu waxaan u maleeyey anahu baayicuhu inuu gari doono biruqsi raqiis ku gari doono yaan u maleeyey buu yihi qariinadaasu ka fahmay in ninkan isagaa dila yubaari wax laiska siiyey buu ahaa oo bilaash ka soo galay uu iska tuulan rabaa maahe faraskay qiimaha lahaayee wax badan goyn lahaa intuu dayacayoo quudkii iyo calafkii ku yareeyey mid iska raqiis inuu gato mooyaana wax waynugu horeerin weeyaan raqiis buu ku bixi doonaa fasa'altu nabiya nabiga calayh salaam baa weydiisanaa soo gato faqaala laa tashtariiha soo gadana wain bidirhamin wain kaana oo wain ishtaraahu bidirhamin wain baacahu bidirhamin hal dirham ba hakaa siiye raqiis kasta hakaa siiye ha soo gadana buu yidhi faina alcaa'ida fii hibatihi qof hibadiisii ku noqday baad noqonaysaa sadaqadiisi hibadiisa qofka ku noqdana waa kan fii hibatii qofka ku noqonaya kalkalbi ay buu lamid yahay yacudu fii qayhi mantakiisa ku noqonaya ay oo akhasu alxayawaanaata fii akhasi xaalaatihi baa layidhi haddana xaaladuhu wuxuu yahay oo mantaki ah yaa lagugu shabahay laysa lana maalu saw bu nabiga alayh salaam tilmaan xun annaga malihin tilmaan xun malihin gaalada iyo dadka xun baa maalu saw iska leh baabljihaadi biidni abawayn labada waalid idankooda in lagu jihaado da jihaad u baxaysa waalidkan uu kuleeya war maya anaa khidmadaada u baahan anaa maarata ku baahan uu ku leeyahay waa inaa iyaga ka raalligeliso nin saxaabi ah wuxuu yidhi waalidka ooy baa nabi allow ka imaaday oo jihaadka la socdaa idhab fadxikuma ka qoslisiin buu yidhi saad oga horaysiisay orod ka qoslisiin oo ka farxiyala joog fardulcayn markuuna noqonin weeyaan jihaadka markuu fardulcayn noqdo xaaladdu ay gacanta ka baxdo cadow uu nagu dulhabsado marka ayada waxaa weeyaan waa nafiir caam waa la wada dhaxaya xadaana aadam ibn abi iyaasi qaal xadaana shucba قال xadثna xabيب بن abi ثاaبiتi qاala samictu abاlcabaas الشhaacir وakaana laa yutahmu fي xadiiثi shaacirha ahaadee inta badan dadka gabyaaga ee gabayga iyo waxaas qaadqaadaa waxaa weeye fii kuli waadin yahiimo waak ilahay ka sheekeeye subxaana waxaan jirin ba iska sheegi amaanan jirin ba ammaani iyagaa is ammaani mubaalaqaad ba lagu yaqaanaa marka ninkan abulcabaas lihaa shaacir baa ha ahaadee laakiin laa yutahamu fii xadiiثi waa shaacir islaami ah nin shaacirah oo wanaagsan oo muhadaba oo dhowrsan oo xaq iyo wanaag mooyeen wax kaloo xumaanaya ku dardar aan la imaanayn weeyaan ka abshirbacadle raxmatullaahi calayh abshirbacadloo kale wey oo maaratae gabaygiisa meeshuu la aaday tawxiidka suu maarata ugu nusreeyey ugu gargaaray ee dadka ugu caqli celiyey ee ugu difaacay raxmatullaahi calayh wasaca lahu qabra ayb qaala wuxuu yidhi samictu cabdallaahi bnu camar lanna waxaad ogtihiin difaaca diinta iyo islaamka oo la baafiyo waa nin walba iyo meesha uu ilaahay subxaana wa tacaala u geliyey ninbaa carabka ugeliyey ilaahay kuba gacanta ugeliyey kuba dhaqaalaha ugeliyey nin walba meeshiisa iyo meesha kaga haboon xasaan waad garanaysaan ibnu haabit radi allahu canhu wa ardaa meeshuu u taagnaa rasuulka sala allah alay wasalam ruuxulqudus baa saaxiib looga dhigay oo ruuxulqudusi macaka baa lihi jibriil baa macaadaa difaaca difaaciisa rasuulka sala allah alay wasalam samictu cabdallahi bni cumar radi allahu canhuma yaquul jaa rajulun ila nabiy nin baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam fastaadanahu fi ljihaad jihaad buu ka wada dalbo waxaan rabaa inaan jihaado faqaala nabigaa wuxuu yidhi axayu waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala wuxuu nacam haa qaala fafiihimaa fajaahid saasuu nabig alayh salaam labadaa ubaaribalkooda ku jihaad fafiihimaa ee fii birihimaa walixsaan ilayhimaa in loo isaafalaad u samafarsho waa camal u baahan sabir u baahan oo mashaqaa oo culus waalidka raaligelintiisa u khidmayntiisa waxuqabadkiisa jihaad weeyaanay ku jihaad buu nabi sala allah alayh wasalam haddaad jihaad rabto baabu maa qiila fi ljaras wixii la yidhi jaraska gambaleelka oo xoolaha luqunta intii loogu suro dhawdhalodhaw dhihi jiray malaa'igtu ma raacdo ama malama socoto rufaqo iyo koox safarooyaha socdo oo jaras iyo gambalada wadata soo arortay jaraskaas wanaxwi wixii lamida fii canaaqilibil geela luqunta in loo suro koortii baa soo geli karta dhalowdhalow laheed arrintaasa laga hadlayaa qaal xadaana cabdulahi bn yuusuf ataniisi abarana maliku can cabdilahi bn abi bakr can cabaad bn tabiib ana abaa bashiir alansaari radi allahu canhu ahbarah anahu kaana maca rasuuli lahi sal la alي wasam nabigu la socday fii bacdi asfaarihi safarada nabiga qaar ka mid a qaala cabdulaahi wuxuu yidhi xasibtu anahu qaala cabdulahigaas waa ibn abi bakre waxaan u malay inuu cabaad yidhi wannaasu fii mabiitihim nabiga oo naasu dadkii oo fii mabiitihim meeshay baryeen joogoon weli aan kaakicinoon dhaqaaqin yufaarsala diray rasuulu lahi sal slam wuxuu diray rasuulan qof buu diray dadka intay degan yihiin safar baa lahaa oo la kicin nin walba meeshuu deganaa jabadiisa ku gad ilaanka gaarsiin laa tabqibanna yayna baaqi noqonin fii raqabati baciir neef geela luquntiis qilaadatun min watar qilaada kool min watarin xarigaa watarka laga watarka waxaa weye xablulqaws qaansada xarigeeda ayay intay soo ahanbay yadeena luqunta loo gelin jiray geela iyo awrtiya loo gelin jiray marka kuul iyo qurqurre iyo koor iyo wax badan baa jirta oo xoolaha luqunta loo geliyo biaqraadin mutacadida dana kala duwan baana loo geliyaa aw qiraadatin buu iska yidhi watar ma gelinine waa shakuraawi ilaa haddaad aragto neef luqunta xale kaga xidhan yahay qudican hala jaro laga bilaabo maanta hala gooya laga jaro saasuu nabig ala salaam alimaamu maalik raximahullah isagu cillada wuxuu ku tilmaamay waxuu leeyahay dadka waxay u arki jireen oo ah caynta cayn waxay dhihi jireen xoolaha waa la ilayni saan loo ilaynin darteed ka hortag waxbay luqunta ugu xidhi jireen qaraas iyo xirsi iyo waxbaa luqunta loogu xidhayaa ishaa loogu hortegi saasay dhihi jireen waxaas waxba ka jirin oo dhur iyo nafci ba ilahay gacantiisa ku jirtaa wax ilaah wuxuu qoray oo qadaray hor istaagi kareen inuusan jirin fikirkaasaa marka la baabi'inaya cillada labaad ee culammadu ay sheegaan waxaa weeyaan waxaa loo diiday neefka luqunta haddii wax looga xiro oo gaar ahaan meelaha keynaha iyo horwadkii uu ku jiro waa ku margan karaa waa ku margan karaa geedkiibaa yuu ogolaa markaas kuba dhiman karaa oo ku baktin karaaba ayadana cilladaha waa la sheegay laakiin hadday xaaje iyo duruuf ay jirto oo baahi ay jirto baahidaasoo iyaduna eh, mxuu ahaa arrimahana ayna meesha ku jirin hadday noqoto waxyaalahii jaahiliyada ay niyeysnaayeen caqiidadoodii iyo khatar kale laga baqaya aysan jirin waba dhibaataa waxba dhibaato ah ma laha oo wayadin culimmadu yajuusu biqadri alxaaja ayay leeyihin hadba xaajadu intay tahay baahidu intay tahay way bannaan tahay nacam baabu wuxuu ku saabsan yahaa man iktataba fii jeishin man uktutiba qofkii lagu qoray fii jeishin ciidan ciidan baxaayo ayaa lagu qoran yidhi ciidankaasaad ka mid tahay listaasaad ku jirtaa baxaysae muhiimaddaas soo gudanaya fa kharajat imra'atu xaaskiisii iyo naagtiisiina way baxday xaajatan xaalay xaajiya tahay xajkii iyo xujayda way baxday qaar rajaadka loo baxay qaarna xajki xujaydiina ayaga iska raacday hadda ka hor xaj iyo faradibaa laga yaaba inuu luleyahy aw kaana lahu cudurun ama qofku cudur buu leeyahay hal yu'danu lahu ma loo idmi mise ilaa wa ilaa ciidan baa laguu qoray hawshaasaad soo gudanaysaa kama dhici kartid war ciddiibaa iga jiran iyo ma islaantiibaa meeligeeda caruurtiiba cidlaa ayadiibaa wax maxram u noqda rabto oo baxaysa oo xajkii waajibkaa ah weli ka dhicin arrimaha hadduu ku calaacalo waa la daynaya hadba maaratay duruuftu sideeduba waa in la kala fiiriyaa say u kala daran tahay haddii jihaadka la helaayo bedelkiisa wax galay laakiin islaantiisa wax maxram u noqdo oo meeshiisa gala uunan helaynin isagana hadduu xaj soo gutayna sunnu i noqon islaamtana waajibba u noqon labada jir baa meeshaasi ku jirta bikhilaaf alxaji bikhilaaf mxuha jihaad oo isaga hal jir buu markaa noqonaya marka taasuu ka hadlaya musanifka xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana sufyaan can camr ibni diinaar can abi macbadin can ibni cabaasin radi allahu canhuma anahu samica anabiya sala allah aleh wasalam buu maqlo yaquulu leh laa yakhribanna rajulu biimraa nin yuunan haweenay la cidloobin oo meel khaali ah oo la gelin oo cidloon la arkaynin hadday guri noqoto hadday gaari noqoto iyo haddii habeen lagu qarsoon isu gabinaayo ay noqoto iyo meelo xun lastaaaata meel cidlo ah oon wax arkaayo jirin waxay samaynayaan oo dhan baa soo gelaaya waa la arkaayo bannaankaa dee waxay ku hadlaan un baa la fiirin laakiin cabsidii khalwada way baxday laa yakhluwanna rajulu biimraa imraa ajanabiya loo jeeda sidaana ajanabiyada yuu la khaali noqonin liannahu nabiga waa kii dhihi jiray shaydaan baa saddex ku noqonaya markaaba shaydaanku shaqadiisa iyo waswasadiisa iyo niyadxumadiisa u bilaabi qalbiga bini aadamku wax ku tuuri markaa shart baa bilaabanaysa walaa tusaafiranna imra'a haweenayeena safrin ilaa wa macahaa maxram inay maxramkeedii ama ninkeedii oo qaba ama waxaan guurkeedaba aan guursan karin si abadi ah aan u guursan karin weligiisba aan guursan karin ayaa maxram la yidhaahdaaye nasab ku imaayaayo muxuu ahaa ridac radac ku imaaya iyo musaahare iyo xididnimo ku imaayaaba naagaanu ninka una guursan karin weligeed weeyaan inuu wato mooye yuuna qof ayna iska safrin haweenayda maxram la'aan faqaama rajulu nin baa kacay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah sala allah alay wasalam uktutubtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada qaswada hebla ee duulaankaas hebel baa lagu qoray oo lagu daray wa kharajat imra'atii haweenaydiina way baxday xaaja xaalay xajinaysa xajka u baxday maxramna ma wadato qaala nabigu wuxuu yidhi idhab tag faxjuj xaji maca imra'atika haweenayda xaaskaada maceedoonad xaji buu nabi sal l slam khatar kalaa ka imaan karta orod oo xaaskaada raaco la soo xaji buu rasuulka calayh salaatu wasalaam xajka min shuruudihi waxaa ka mida haweenka khaaska u ah in maxram la helo maxram haddayna haysanin safarkeedaa safarumaciyuba noqonba safarumacsiya ayuu noqon daacadanba noqonaya waajibkii xajka waa ka dhici dimadii waa ka dhaceeya maca alimi ayadoo dambowday marka inay dembi karorsato maahee waa inay maxram raadsataa faxuj maca imra'atika la yidhah waa inay raadi ma weydiinin ma dhahin islaam weyn miyaa islaamtaada ma ishaa qabanaysa oo qaar bay len culammada kala qadqaadaya waxay leeyahay de weyntahay hadday iska tahay damiima ah, ama asi waxay sheegsheegaan waxaasoo dhan rasuulka ma kala weydiin sala allah aleh alih wasalam walaa tusaafiranna imra'a markuu lahaana nabiga calayh salaatu wasalaam nakiratun fii siyaaqi annahyi weeyaanoo iyaduna tufiid alcumuum haweenoo dhan baa soo gelaaya marka waa tarku istifsaalki qaacidada imaam shaafici weligaa hay loobin tarku istifsaali fii maqaami maada fii maqaami maada ya fii maqaami alixtimaal aha yunzalu manzilat alcumuumi fi lmaqaal kun rajulan rijluhu fi hara wahaamatu ra'sihi fi huraya kun rajulan rijluhu fi hara wahaamatu himmatihi fi huraya saa noqo nin lugtiisa dhulka ay taallo magaciisana uu awood cerka ku jiro madaa ni himadiisa ay cirka xidigaha iyo ka sokaynin ah. baabuljaasuusi jaasuuskii baa laga hadlayaa jaasuusku waa wararka midkaa soo raadiya ee cadowah mar walba warkiis soo ogaada ayaa la yidhahdaa xagga gaalada markuu yahay de waa laska ogaani oo waa laga hortegi oo waa laska qaban xagga muslimiinta oo gaalada ku wajahanna waa waxyaalaha wasaaisha ee cadowga lagu ogaada lagu dagay ka mid wqowlu llaahu caza wajal uu yidhi laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa cadowgeeya iyo cadowiinna gaalada ah ha ka bagiinana awliyaa gargaar iyo gacal ha ka dhiganina wararka ha u gudbinina inaad cadow war usoo gudbiso ood muslimna ka gudbiso waa nasiib daro nasiib daradii ka midta qofka nasiib darada ku habsatee ku dhacda waxaa ka mid a inuu muslim ku maqan yahay gaalna u maqan yahay oo gaal wax u gudbinaayo oo warar gudbinaayo qofka ku maqan yahana waa walaalkiis muuminka ahaa ee dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa oo dhanba xaaraanta ay ka aheed ee laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliya ha ka dhiganina atajasusu atabaxu tajasus waxaa la yidhaahdaa tabaxu in wax la baxiyo wax la baarbaaro la raaraadiyo muslimiintana isku maqnaadaan laa tajasasuu baa la yidhi tajaasusina ah, laakiin adgooda waxyaalaha nin dhankiisa wa inu warkiisa ka raadsado xadaana cali bn cabdlahi madini qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna qaal xadaana camr bn diinaar samictu minhu maratayni laba jeer baana ka maqlay qaala isagoo yidhi akhbaranii xasan bn muxamed baa ii warrama qaala akhbaranii cubaydاllahi bn abi raaficin qaala samictu caliya radi allah canhu yaquul bacanii rasuul اllah nabiga alah salaam baa idiray ana wzubayr wlmiqdaad bn aswad saddex faris weeye oo shujcaanu saxaaba ah kala dardaran waa cali bn abi aalib radi allahu canhu la yaqaan iyo zubayr ibnu cawaama soo marray hadda ninkii raggi waxay meesha ka aamuseen cadowgiise anaa soo dhowaan yiri miqdaad binu aswad farisu rasuulilaahi wey radia allahu canhu arda miqdaad binu camar baa la dhihi jiray aswad bin cabdiyahuuf nin la yidhahdaa korsaday qaala wuxuu yidhi saddexdanuu diray nabiga alayh salaam oo si gaar u soo bixiyey waxii baa ku soo degay nabiga alayh salaam makuu ku sii socdaa nimanka kufaaru quraysh ahaa ee loo maaro waayey dhibaato muslimiinta u geeyey ka soo bixiyey maka rasuulka calayh salaam ballantii loo ogaa toban sana dagaal dhiiban dhex marin iyay ballantii buriyeen oo xulafadii rasuulka calah salaam ay dhibaato u geysteen markaasuu nabigu ala slam dagaal iclaamiye ilaah uu beryey in aan warkiisa la ogaanin oo isagoo kor fadhiyoon ay ka war helaan eh, eh, um, waa kii khaalid ibnagoo siigadii un ay ka war heleen siigadii waa kay ka war heleen nacam nimankii eh, gaalada ahaa maka joogay marka arrintaasaa jirtay saxaabiga xoogow ilduufa ku dhacay marka saxaabi jaliila radi allahu canhu xoogow qaflatu saalixiin ayaa ku dhacday warbaa yar dusay warkiina waa war aan laga gaari kara wey ah, war laga gaari kara warqad buu ku qornaa laalaabanoo xidhanoo meel adag lagu xidhay haweeney baa loo dhiibay saddexdan saxaabi wuxuu yidhi ka gaara fardafuul wey wa qaala wuxuu yidhi indaliquu taga saddexdiinan xataa taatuu ilaa ka tagtaan rawdata khaakh meeshaas khaak la yidhahda beerta ku taalla ama meesha rawdata khaak la yidhahdo halkaad yaad ku gaaraysaan fa ina bihaa waxaa joogta oo weli aan gaadiidkeeda ka bicino ku magracanayso daciinatan haweenay gaadiid saaran wamacaha islaanta aad ku arki doontaanna kitaaban warqad bay wadaa fakhuduuhu ka soo qaada minha warqadda waxyeela lama dhihin ayadoo warqadda ka soo qaada fanalaqnaa waan tagnay buu leeyahay saxaabigu tacaadaa bina waxay noora tansiinayso khayrunaa fardahanagi ayagoo bartamaya oo fardihii nin walba ninka kale ka horbadinayo ka gaadhwey xataa intahaynaa ila rawda meeshii beertooda khaaq baan tagnay faidaa naxnu bidaciina waxaaba marku niriba haweenaydii nabigu sheegaayo gaadiidkii saaran calayh salaam uu sheegay inay saaran tahay faqulnaa waxaa nidhi akhrij ilkitaab baa looga bilaabay soo bixi warqadda soo bixi warqadda waa kii diiday tiri kitaab ma nucmi kitab faqaalat ma nucmi kitaab waa kan warqad ma wadaa aniga faqulnaa waxaa nidhi latukrijanna soo saarteen alkitaab warqadda waa soo bixin wallahi baa kula wadaarteenba ilahay baan ku dhaaranay latukrijanna inaad soo bixinaysaa alkitaaba warqadda oo amase lanulqiyanna waxaan ridaynaa halkaan dhigaynaa afiaba dharka markaa lagaa dhigi waa lagu qaawin meel walba laga baari taftiish hadduu markaa fatishaad iyo baaritaan qof cadow ah uu laga baqaayo waxba baryihiisa iyo xijaabkiisa dal laga geli maayo waa la baaraya si fiican baa iska baari waa la iska hubsan oo xijaaban tahay iyo meesha ma taalla maanta dharkaa lagaa dhigi marka gabadh xishoodka iyo edabta dadkii hore xishoodka badnaa oo la yidhi marada lagaa dhigi waana ogyihin ogtahay laga dhabayn weliba waxaa soo aroortay inay labada saxaabiga kale markay intay meelihii daahirka ka fiirfiiriyeen ay wax waayeen wa maxaan samayna waba ma aragne ratigoodii wa la baarbaaray markaasuu cali wuxuu yidhi wallay inaanan laga dhaqaaqayn ilaa aan wehaysaa baashi meel adag bay gelis faakhrajatu waxay ka soo bixisay min cifaasihaa ayada tidaceedii timaheediiba intay tidacdadood ku dhegelisay timaheedi intay dhex gelisay ayay halkaas deena gudaha gadaasha ah ay saa u gelisay tannaa beer beereed inay saa ugu dhex soohday iyay gadaal gashatay halkaasay ka soo bixisay o tihaahday qaawayiina faataynaa bihi rasuul allah warqadii baan la imaanay nabiga calayh salaam faidaa fiihi warqadii waxaa ku qoran haddii loo kala bixiyey min xaadim bin abibaltacay ka socotaa waa nin ciidanka ka mida saxaabadii ka mida ciidankii duulawa ku jiraa warqaddu waxay ka socotaa xaatim bin abibaltaca ilaa unaasin dad bay u socotaa oo ku wajahan tahay min ahli makata reer makaa yukhbiruhum wuxuu buu sheegayaa madmuunkii bibacdi amri rasuulilah rasuulka calayh salaam amarkiisa qaar ka miduu sheegaya inuu ugu soo wajahan yahay oo cadow nabiga ala slam saxabada annaga waynagu soo soconnaa wey haddaad tihi reer maka faqaala rasuulu lahi sal slam baa wuxuu yidhi yaa xaaib ma haada jiida oo kurka ka gooya muu dhi nabig ala salaam waa waraystay ninkan maxaa ku xumbaaray saxaabi wanaagsan buu ahaan jiraye inuu warqad uu qoro jaajuus dhaqo cadowgii warqad u gudbiyo muslimiinta uu jabiyo maxaa ku xumbaaray yaa xaaib maa haada war maxay tahay wacan qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow laa tacjal calayh hagu degdegin saxaabada markaas seefta wiligeysanaya ha ugu degdegin oo waa lay gawricin ha laga hadliyo inii kuntu waxaan ahaa imra'an qof baan ahaa muusaqan lagu dhajiyey fii qurayshin quraysh quraysh waan ka tirsanaa waan iskaga abtirsan jiray reer quraysh waan iska kaydhihi jiray waa inagu dhajin jiray walam akun maahayn min anfusina naftooda ka mid maaheenoo abtirka reer quraysh ma ahayn mid laakiin ka tirsanoo xaliifa ayaan ahaa wa kaana man macaka dadka kula socda min almuhaajiriin muhaajiriintii haddaba kula socdana lahum waxaa u sugnaaday qaraabaat qaraabayni min makata maka ku dagaal ba hanaga dhexeeyo cadowba aadan muslimba gaal baa la kala ahaadee walaalahood iyo ciddoodi waa u joogta haweenkoodi waa loo dhawri wax taaban kara male gudihiisii iyo mumtalikaadkiisi iyo xoolihiisa waa loo ilaalini yaxmuuna bihaa waxay u ilaalinayaan qaraabada ahlihim ehelkoodii waa amwaalum xoolahoodii anigu wax ilaalin ma haysto wax ii ilaalin ma jirto kaas sheegad buu habaa la dhahaya waxaygu waa la mari waa la billiqaysa waa laga qaadani sidaa darteed faxbartu waxaan jeclaaday id faatanii hadduu idhaafay daalika arrinkaas oo min anasabi u nasab sheegashada fiihim quraysha u nasab sheegta hadday dhaaftay an natakida inaan samaysto cindahum agtooda yadan gacan iyo abaal iyo nicmo oo yaxmuna ay ku ilaaliyaan bihaa nicmada iyo galladaasi qaraabataana qaraabadeeda inaan galladii abaal u galo oy dhahdo ninkaas inagu warqad noo soo qorayoo garab buu noo yahay in intay dhahan saa lagu difaaco ayaan warqadda u qoray nabi allow saasaan rabay carruurtay iyo reerkay inaan ka walbahaaray taasaa ugu ximbaartay iyagu maarata nasabkoodiibaa ka horeeya laakiin aniga waa inaan xoogo mumin kala isku daro oo iskabo waa inaan iskabo si maarata reerka lagu qiraya ka mid ahay wamaa facaltu kufran gaalnimadama samaynin waxan walaa irtidaada riddo waan diintii ka baxayna ma jirto walaa ridan inaan raalli ka ah bikufrin gaalnimo bacda alislaami islaamka kadibna oon gaalada la jeelahayna ma aha intaasaa ugu xumbaartay nabi allow ilduufkaasaa u dhacay faqaala rasuulu lah sal slam ba wuxuu yihi qad sadaqakum waa inii rumeeyey Ah, runba waa laydin sheegay bu rasuulka alayh salaam qofka asagoo wanaagsan iska niyad fiican xooga waa sibirraxan karaa munaafiq weeye iyo gaal weeye oo nala soo hordibe waxaa weeye ninkan arrintaasaa ku xumbaartay wey saas ah, cumar baa laga reebi doonaa faqaala cumar baa wuxuu yidhi ya rasuul allah dacnii iga tag idaah adrib cunuqa hada almunaafiq munaafiqun luqunta aan jare waa munaafiqe ah, ninkan daahirkana annaga nama socdo baatinkana gaalada kala socda munaafiq wey waa laga hela shuruuddiis qaala wuxuu yidhi innahu qad shahida badra ninka beder buu xaadiray bederna nin munaafiqa kama qayb gelin ah, xilligii beder la gelayana munaafiq maba jirinba sideedaba munaafiq wuxuu biloobay bacda beder markii beder dagaalkii la galgaalay muslim idin waa isdhex deganaa marka dumarba wixiisuu muujisanayey markii beder intii la aaday toddobaatankii waaweynada gaalada ka dhacaysa lasoo laayay toddobaatan ayagoo la qafaalay oo gacanta lagu wada xirxiran madiino la keenay iyay wixii gaalaha ahaa oo dhanba shaatiga bedesheen oo yidhahdeen waanana ragga soomaa raggii aan ku dhaadanaynay khalaas markaasuu manaafiq bilowday marka rag badar ka qayb galay buu ninka ka mid yahay badri buu ahaa muslima wanaagsan oo iimaan leh ayuu ahaa korka laga ammaanay malaa'igta ay garab taagneed wamaa yudriika maxaa kasta ku ogeysay cumarow lacala allah ilahay inuu xaqiiqa ku yahay an yakuuna inuu ahaaday qad alaca qad ialaca mid daalacday cala ahli badar reer badar inuu ilaahay soo daalacday oo faqaala uu yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad rataan faqad kafartu lakum waa idiin dhaafay wixii aad samaynaysaanoo xumaan oo shirki iyo gaalimo ka sokaysa waxaa weeyaan wixii aad wanaagaad la timaadeen iyo dagaalkii badar meeshaad gaadheen ayaa isku foogsanaysa waida alkariimu ah. ataa bidanbin waaxidin jaءad maxaasinuhu bialfi shafiicin qofka wanaagsan hadduu hal dambi la imaado maxaasintiisi baa isku laqaysa oo baabi'inaysa in xumaantaan laga daba qaata maaha wanaagiisi faraha badnaa maad fiirisid qaala sufyaan wuxuu yidhi waayu isnaadin haada sanadkan maxaa sanadka ah maxaa ka fiican ayu isnaadin axsan min haada sanad wanaagsan wey wuxuu la cajabay lijalaalati rijaalihi wa sariixi itisaalihi buu xaafid ibn xajar ragga ku jira raggaa ku jira sanadkaa dib u fiiri cadamada iyo weynankooda raggada qiimahooda iyo sanadka siduu mutasil u yahay haba yaraatay inqidaacuna ugu jirin marka rasuulka sala allahu aleh wasalam waa ka reebay ninka asaga ah radia allahu canhu wa ardaa waana masalada fuqahada ay isku hayaan xukmu aljaasuus hal yuqtal am la ma la dili muslim hadduu yahay mise lama dilaayo marka arintiisu waxaad moodaa ina hadda maa yaraahu imaam iyo xaalkiisa iyo un la fiirini allahu aclam naam inse la dili karo asal ahaan cumar waa miduu usoo qaatay seefta laakiin cillo kale iyo wax kale oo ninkan u shafeecay baa laga helay hadalkaa uu ku hadlay oo la garaystay isagoo lagu ogaa qiimaha uu kaga jiray qaaimada uu muslimiinta ugu jiray meeshuu kaga jiray arrimahaasaa markaa munaafiqnimada iyo xumaanta ka ilaalisay laakiin waa il dowfay aayad baa kusoo degtay ayaduse waxay sheegtay inuu mumin yahay ya ayuha aladiina aamanuu baa layidhi muminiinay laa tattakidu caduwa caduwaka awliya marka inuu mumin yahay ouna gaaloobin ayaa ayaddu ay ishaaraysaa baabulkiswati lilawsaara in la aragbixiyo dadka lasoo qafaasho haddii lasoo qafaasho oo marka hore la furto lagu cilbaxo in haddana cawradooda iyo dhar la siiyo wax lagu turtuuro xadaana cabdالlah bn mحamed الmusnadiyi qaal xadaana ibn cuyaynata can camr bn dinar samica jaabir bn cabdilahi radi alahu canهuma qaala lama kaana ywma badr maalintii badar markay utiya bilcabaas cabaas baa la keenay cabnu rasuulilah dadkii lasoo qafaashay ee agga gaalada safkeeda jiray buu ka mid ahaa walam yakun calayhi thawban sao marada qabiibba wuxuu watoo dhanba waa laga muruqsaday laga sibti fanadara nabiyu sal ly slam baa wuxuu u fiirfiiriyey lahu asaga qamiisan wax qamiisu dhindheera u ahaa war qamiis buu raadiyey bal fawajaduu waxay heleen qamiisa cabdallah qamiisa cabdilaahi ibni ubay cabdullahi ibni ubay ibnu salol ra's lmunaafiqiin yaa laga helay qamiiskiisii yuqdaru calayhi in loo karo oo maarata wax u taraayo yuqdaru calayhi inuu yani anfacaya oo wax u taraayo oo uu karaayo oo inuu xidho fakasahu nabiyu sal اlah alيه wasalam baa u xiray iyaahu qamiiskii baa looga soo qaaday cabaas baa sidii loogu geliyey falidaalika sidaa darteed in cabdulahi bin ubayigaas munaafiqa uu nabiga aweerkii aragdaro siiyey maalintaas sidaa darteed buu nasaca nabigu nabigu u siiray calayh salaam amiisahu amiiskiisa aladii albasahu wuu xihay markuu dhintay markuu dhintay wakaan soo marray kitaab aljanaais aan ku soo marray wiil wanaagsanoo saxaabi oo qiimo badan buu dhalay munaafiq buu aabihiina ahaa markaasu wuxuu nabi alla iigu tuko oo maradaada iyo khamiiskaada isidaan u geliyo dailahay inuu intaan ku badbaadiyo waa ka yeelay rasuulka calayh salaam marka waxyaalaha sababta keentay ee uu culammadu ay sheegeen waxaa ka mid a mukaafa'a iyo abaalgud gacantii uu adeerkii ku lahaa ee uu u galay taanu nabiga calah salam u abaalguday qaala ibnu cuyayna wuxuu yidhi kaanat lahu cinda nabi sal slm yad cabdulahi bn ubay nabigu yad ku lahaa war khamiis yaanaa siiye markuu yidhi asagaa siiye faaxaba wuxuu jeclaaday nabigu an yukaafiyahu inuu u abaalgudo ah, cumuumkiibuu soo galay man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu gaari muslim wuxuu rabaa noqdee fadlu baabun fadlu man aslama calaa yaday rajul ninkii labadiisa gacmood nin uu ku soo islaamo ayuu ku saabsan yahay nin baa gacmihiisa ku soo islaamay ah, marka nasiib buu leeyahay ninkii qof gacmihiisa kusoo islaamaan aad bay u sahlantahay maanta dawada iyo hanuunka ilahay baa leh laakiin hadda dhulkan aan joogno in dadkaa isaga muslimiinta ahayn dacwada la gaarsiiyo diinta la gaarsiiyo weliba xasaasiye iyo dareen fara badan oo ay ka sii qabaanba maba lahaba way iska soo islaamayaan marka in shaqadaas laga faa'idaysto gaar ahaan dadka luqaadka garanaya ay dadka ka faa'idaystaan fursad qaaliha ah weeyaan guryaha inay joogaan mucaamalaadka inay la socdaan waa saaxiibaa layahay shaqaa lagu wada jiraa way sahlan tahay in la gaaro lala hadlo marka fursa qaada ah weeyaan oo hal qof oo ku islaama oo daraadda ilahay naarta uga badbaadiyey ajirkeeda thawaabkeeda waa kan xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana yacquub bn cabdiraxmaan bn maxamed bn cabdillahi bn cabdilqaari can abi xaasim salama qaala akhbaranii sahl ibnu sacdin isaacidiyi radi allahu canhu yani ibnu sacd weeyaane abulcabaas qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi yooma khaybar maalintii khaybar la uctiyanna waxaan siinoon siinaya arraaya calanka raayada ciidanka ninka hogaamin loo dhiibaayo calankaasi qadan barirajula nin baan siini yaftaxullaahu ilaahu ku furi doono calaa yadayhi labadiisa gacmood magaalada uu gacantiisa ku furi doono yuxibullaaha ninkaa tilmaam buu leeyahayoo ilaahaygi wuxuu jecel yahay wa rasuula rasuulkiisa wayuxibuhu allahu ilaahi iyo warasuulahu way jecel yihiin nasiib badan fabaata naasu dadkiibaa waxay uga baryeen leylatom habeenkii ayuhum kood ayagoo ka sheekaysan yucdaa la siin doono adoonayuu noqon doona tanawuu noqon doonaa ninka calanka barin loo dhiibo nin walba raja gashay faqadba waa soo kalleen kulluhum dhammaantood yarjuuhu kulli qof walbaba isagoo rajaynayo faqaala wuxuu yidhi nabigu ayna caliyun aw cali markala soo fadhiistay aw cali faqiila waxaa weye ishtakii caynay indhuhuba ka jiran yahay khaybar marka hore madiina looga soo tegey laakiin waa joogaa markaas magaaladuu kama foga fabasaqa fii caynayhi labada indhood buu kaga tufay isagoo ay indhaha daaf iyo bakoola kaga dhacday iskubahayo xanuunsan indhuu kaga tufay wadaca lahu ilahi buu barya fadalaa waa bogsaday markiiba kaan lam yakun bihi wajac inaan xanuunba weligii soo marin baaba moodaaba faacdaahu calankii uu ballan qaaday buu nabigu dhiiba wuxuu yidhi ciidankan anaa maanta hogaamiyow ah qaa'idka quwaat lmusalaxa ciidankan hubaysanayn dagaalka u diyaarka adaa hogaaminaya faacdaah faqaala wuxuu yidhi cali uqaatiluhum waan ku bilaaba dagaalka xataa yakuunuu ilaa ay ka noqdaan milana annagoo kale ilaa ay ka islaamaan o tawxiidsadaan mu ku bilaabaa faqaala nabigu wuxuu yidhi unfi soco calaa risrika si degan iskaga soco xataa tanzila ilaa ad ka degto bisaaxatihim duleedkooda gaalada ilaa aad degto uma kadib dayna udcuuhum oo ugu yeero ilal islaam islaamnimada ah, in dagaal iyo wax la dulo ujeedada dawa loo jeeda iyo diinfaafin islaamka oogu yeer oo inay ilahay keligii caabudaan oo makhluuqa cibaadadii ay caabudayaan ay ka tagaan nabi maxamedna risaalo u qiraan sal allah alayh ali wasalam muslimiinta ay kamid noqdaan wanaagsana qiimaha badan wa akhbiruu waxaad u sheegtaa bima yajibu caleyh wuxuu ku waajibay oo xuquuq alle iyo xuquuq addoomma ah u sheeg waajibaadkii usuuludiinkii kudul akhri fawallahi baan ku dhaartay lian yahdiya allah inuu ilaahay hanuuniyo bika adiga sabaabta yahdiy allahu inuu ilaahay hanuuniyo bika adiga sababtaa rajula minhum ilahay kugu hanuuniyo wakadalmar'a qof unbaa loo jeedaaye khayrun laka waxay kaaga khayr badan tahay min an yakuuna laka inuu kuu ahaado xumrunnacami xumru annacami nicmoolayda geela weliba gaar ahaan kiisa cascasee guduudanay ay carabta aad u jecleed waxaa kaaga fiican ilahay abtiisa hal qofoo ku islaamtaa ku islaama sababtaa ku islaama ah, adduunka kale taasaa kuu fiican shaahid waxaa weeyaan fadl man aslama calaa yadayhi rajul nin gacmihiisa halqo ku soo islaamaan fadli badan buu leey dadka kale aynaan ahayn baabu lusaara fi salaashil dadkii la soo qafaashay oo xadhka iyo silsila lagu xidho haddii laga cararaan iyo laga baqaayo waa la xilxila waa la jeebeeraya ama waa la silsiladeeraya nacam xadaana moxamed bin bashaar bin dar qaala xadaana qundar bin xawd bin jaafar qaala xadaana shuba an moxamed bin ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allah alيh wasalam qaal nabig wuxuu yidhi ajib allahu min qowm ilaahay qoon buu la cajabay yadkhuluuna janna jannada ku geli fi salaasili silsilado yani asalkoodi baa sidaa ahaa dagaal iyo xoog baa lagu soo qabtay waa lasoo qafaashay iyagoo diintii diidan islaamkii markii lagu soo dhexdaray oo islaamkii ay arkeen si u dhaqmaayo iyo diinta iyo wanaaggeedii ayay islaameen marka asalkooda waxay ahayn bas silsilado ku xihan in marka markii xagga la tagana calaamad looga dhigi dadkii kusoo islaamay sidaas looga dhigaayo ilaahay subxaanahu wa tacala marka waa la cajabaya waa sifa ilahay sifaakiisa ka mid ah yataliiqu bijalaalihi wacadamatihi isaga uu garanayo inaguse aanan badbedelayn waxbana aanan ka bedelayn waxbana aanan ku nusqaaminaynin kana ziyaadinaynin nacam baabu fadli man aslama min ahli kitaabayn dadka ahlulkitaabeynka la yidhaahdo labada kitaabee ugu horreysay towraad iyo injiil baa la dhahaa labadaasi dadka haysta ee sheegta qofkii ka mid ah oo soo islaamo islaamka soo gala fadliga uu leeyahay xadaana cali bn cabdilahi اmadini qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna xadaana salix ibnu xay abu xasan qaala wuxuu yidhi samictu shacbiya shacbi baa maqnay caamir bnu sharaaxiil yaquul asagoo leh xadaana abu burda ayaa igu warramay annahu samica abaahu can nabi sal slam qaal alaaatun yu'towna saddex waxaa la siin doonaa ajrahum ajirkoodii maratayna laba jeer baa la siin doonaa laba ajir baa la siin doonaa kow alrajulu waa nin takuunu lahu lana addoon iska leh fa yucallimuha addoontii buu wax baray ma baadiline uu waxbabu baray fa yuxsinu wuxuu wanaajiyey tacliimaha waxbarashadeedii buu wanaajiyey wayuadibuha waa edbiye akhlaaqdeedii buu toosiye fayuxsinu wuxuu wanaajiyey tadiibaha edbinteedii markaasuu fayatazawajaha guursaday haddana falahu ajraan laba ajir buu ninkaa leeyahay isxaanta iyo wanaaggaasi gabadha u sameeyey iimaankeed islaamnimadeedii wuu hagaajiyey cifadeedii iyo dhowrsanaanteeda waa wanaajiyey waaba guursadayba wa muuminu way midka labaad muumin ahlilkitaab ehlkitaabkii mid kamid aho muumin aho kutubtii hore rumaysan alladii kaana muumina muumin marka horeba ahaa uma isagoo mumin ahaayo muuse iyo ciisiyo rumaysan yuaamana wuxuu rumeeyey binabiyi ilaahay rumeeyey subaana sal l slam nabig ala salaam ayuu rumeeyey muminkaasi rusushii horeu rumaysnaa kadibna nabi maxamed sal allah alay wasalam bu haddana rumeeyey waa meesha ay inkaar kaga dhacda wey gaaladu nabiga ay diidan yihiin falahu ajraan kaana laba ajir buu leeyahay oo diintii hore kitaabka hore rumeeyey kitaabkan iyo nabigii nabiyadii hore labada ajir buu leeyahay waalcabdu aladii addoonka yuadii xaq allah ilahay xaqiisa gudanaya xaq ilahay ku lahaa oo takaaliifta sharciga ee xorka qofka xortaa laga rabay salaadihii cibaadadii wuu la imaan wayansax wuxuu haddana u naseexeen oo ixsaan iyo sabafal iyo u samaynaya lisayidi sayidkiisi naseexadu waxaa weeyaan qof walbaba meesha kaga aadantaa wey sayid hadduu leeyahay naseexatu sayidi waa inuu ateeca oo wax u noqdaa oo u khidmeeyaa taasaa naseexa uma qaala shacbiyu shacbi baa markuu u akhriyey ninkaas aan soo marray la yidhaahdo saalix ibnu xay abu xasan saalix ibnu xay markuu xadiidu u sheegay wuxuu yidhi acdaytukahaa waanku siiyey xadiikan biqayri shayin shay la'aan wax xoolaanku weydiisanaya oan jirin ayaan ku siiyey qarsuu yidhi xadiikan waqad kaana arajulu wuxuu ahaan jira ninku yarxalu kii u xoreeya fii ahwana minha inta wax ka yar iyo ila lmadiinati ilaa madiina ayuu u lugayn jiray u socon jiray adiguna waxba kaama rabay aad qabso buu leeh iska qabso hal xadii oo maaragtay laakiin qiimo badan wey intaa xadiid ka yaroo kan saddex buu koobaye aan koobin ayuu qofku meelba fog u aadi jira u safri jiray ee qabsuu leeyahay naam waa asxaab alhimam wey asxaab alhimam hadda de himamki waa sii yaraanayaan waa sii daciifayaan mar allaala markii tashiilkii iyo fudeedkii iyo tacliimtii ay meel walbaba ay noqotay oo sahlanaatay ayuu jahligii ka sii darayaaba nasal allah asalama alcaafiya markii dhibaato badan loo maraayey oo khataro badan loo maraayey oo gaajo badan loo maraayey oo qurbo badan loo maraayey lug ay ahayd wax walba baahi ay ahayd ayaa diinta la xumbaari jiray markii intuu ilaahay noo nicmeeyey subxaana wax walba iskugu keen daray wax walba wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wax allaala waxaad ilaahay weydiisateen oo dhan una siiyey ayaa himadii hoos u dhacday oo jahligii iyo aqoon la'aantii iyo abayeella'aantii ayaa meel walba iska taalla himadii baa daciif noqotay kun rajulan rijlahu fi hara wahamatu himatihi fi huraya marka noqo baabu ahlidaari yubayatuun wuxuu ku saabsan yahay ahlidaar dadka magaalada ama daarta degan oo yubayatuuna la mirayo bayaadku waa mirid gaaladii oo habeennimo intii la galo un la miray fa yusaabu wildaandoona carruurtii iyo wadaraari makastii la asiibay looma qastin laakiin arbushkaa hadday ku tagaan hum minhum baa la leeyahay bayaatan aayaddii qur-aankeed macnaheedu waxaa weeyaan leylan habeennimo naam an yatihum basuna bayaatan inuu imaado leylan habeennimo inuu imaado maaamin bay ka yihiin lanubayitanahu miree oo miree waa miraynaa isagii eelkiisa uma waxaan dhahayna maa shahidna mahalika ahlihi ayadii buu ka hadlaya aanu leelana habeenni baan miraynaa bayata daa'ifatu minhum hayra aladii taquul waxay ku sheekaysan oo ay ku shaqooni leylan habeennimo ayaa waxaad ku hadlaysa waxaan ahayn ayaa lagu hadli marka badaadku waxaa weeye waa habeennimo wax la sameeyey yubayatuuna marka waxaa weeyaan habeenkii oo wax la mira wey xadaana cali bn cabdilahi اmadini qaal xadaana sufyaan ibn cuyeyna qaal xadaana zuhuriy can cubaydاlahi can ibni cabaas can sacd bn jadama radi allahu canhu qaal mara bi nabiyu nabiga alah salam baa isoo maray fi labwa oo biwadaan meeshaas ugu soo maray fasuula waxaa la weydiiya meeshii intuu u keenay nabiga calah salaam ximaar waxshi uu nabiga ka diiday weeyaan isaga sacabka ah marka wax kale iyo diin kale u faaidaystay buu noo sheegaya fasuila can ahli daar dad meel deganoo yubayituuna la min almushrikiinana kamida oo fa min nisaana haweenkoodiiyo wadaaraarihim carruurtoodii wax la gaarsiini qaala wuxuu hum minhum ayagay ka mid yihiin wasamictu waxaa maqlay yaquul isagoo la laaxima ilaa lilah ilaahay iyo weli rasuulii rasuulka mooyeene meel iska xidhan kara ma laha danaha caamka wax waa loo ogi karaa oo meel waa loo xidhi karaa ee islaamka iyo xoolaha muslimiinta iyo zakawaadkiiyo lagu xidhan laakiin nin walba meel baan iska ododani ayaa la diidan yahay xoolaha meeshii daaqi jiray laaxima ilaa lilahi walirasuulihi ayaduna laaxima ilaa lilah awaamirta sharciga iyo nawaahida sharciga waay kamid tahay xima bay kamid tahay amn kuli marikin im imallahi maxaarimahu ayar way soo geli laa xima ila lilah taxriim iyo taxriir ilahay baa iskale rasuulkana waa noo cadeeyey sal اllahu alayh ali wasalam qaar culimmada kamida ah waxay leeyihiin kol haddii la og yahay dad aan in la dila meesha aan haweenkii iyo caruurtii iyo in la gala ma aha kuma jirto abubakr radi allahu canhuna waa dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray haweenkii iyo caruurta iska jira hameerayna buu dhihi jiray arrimahaas waa masale wada ka hadla laakiin ma qowlu rasuuli lahi sal slam awalan hadalka nabiga alah salam baa ka horeeya awal wa can zuhuriy anahu samica wuxuu maqlay cubaydallah samica cubaydallah can ibni cabaasin isagoo ka warinaya xadaana sacad buu yidhi fi daraari sacad baa wuxuu nooga sheekeeyey carruurta iyo haweenkii waxsa daraari dhahaa kaana camar wuxuu ahaa camr bnu dinaarkaas yuxadiثuna can ibn shaab can nabi fasamcnaahu min aلzuhri ama ka maqalnay naftirkiisii qaala wuxuu yidhi akhbarana cubdaydulah baa i warrama can ibn cabaas can isac buu ka warramay qaala wuxuu huwa minan ayaa ka mid yahy walam yaqul kama qaala camar suu yidhi riwaayadaa hore camar siduu yidhi oo kale ma aha riwaayatu camar oo hadda soo marray ee riwaaya zuhri uu ka soo marray siduu yidhi oo kale hum min aabaa'ihim ma dhihine hum minhum buu yidhi zuhri markii toos looga maqlay laakiin waxaan la ogoleen aruurtii iyo haweenkii oo la og yahay oo la arkaayo in la weeraro oo loo qasto ayadoo waa la diiday xataa nabiga alayh salaam markuu arkay haweeney safkii dadkii laleeyay ku dhex jirto oo dhex jiifto oo mayda markuu arkay wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil midba maynan ahayn mid dagaalamaysay inay dagaalkaba soo gasho ayadaba ay ciidanka iyo afatarigi dagaalama ay kamid tahay ama diyaaradaha wada waa gaar oo ciidanba ay kamid tahay lituqaatilkaasaa loo daliishaday mayna dagaalamaynin hadday dagaalamayso ciidankay kamid tahay laakiin in loo qasta ma aha waxay dhihi jireen bacdu salaf waxay dhihi jireen humaa liman halab ayay dhihi jireen humaa liman halaba bale xadiid baa soo arooray min riwayat abi saciid waxaa iska leh haweenkii caruurka ninka adkaada hadba hadba ninka adkaada ba qaadan haweenkii caruurta marka la dili maayo baabu qatli sibyaani fi lxarbi caruurta oo la dilo dagaalka lagu laayo inayna banaaneen iyo haweenka xadaثna أحmed بن yuنس qال أخbarana layt can naafic أna cabdالlahi radي الlah canه أخbarahu أna imrأaةa wujidat fi bacضi maghaazi النabiy duulaanadii nabiga alay slam waqtigooda oo la dilay faankara rasul sal slam waa inkiray qatla الnisaai wasibyaan haweenkii carruurta in la laayo waa inkiray nabiga alayh الsalaatu wasalaam lama layn karo dadkaa dagaalamaya un baa la iska celin baabu qatli الnisaai fi اlxarbi haweenka oo lagu dilo dagaalka xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal qultu liusaama waxaan ku yidhi xamaad xadakum cubaydulahi ma inii sheegay can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma qaala inuu yidhi wujidat imraatun maqtuula haweeney la dilay baa fii bacdi maqaasi rasuulila duulaanada nabiga calah salam dhexdooda laga dhexelay fanahaa rasul lah sal slam wuxuu reebay can qatli nisa haweenkii wasibaa carruurta in la laayo ma inii sheegay haaba ku jirta jawaabtii baa meesha ka maqan ha weeyaan oo uu sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yucadabu bicadaab illah ilahay cadaabkiisa iyo naarta iyo dabka iyo ilahay baa iskale subxaana asagaa cusaada iyo gaalada aakharo inuu ku cadaabo u diyaariyey marka adduunyada in lagu cadaabo cadaabka ilaahay qof ma banaana laa yucadabu bicadaab illaahi xadaana qutaaba bnu saciidin qaal xadaana leyl can bukayr can sulaymaan ibni yasaan can abi hurayrata radi allahu canhu annahu qaal bacaana rasuulu اllah nabiga alay salaam baana diray fii bacin Eh, koox la diraayo macood jamaacadood raaiye ama diritaan ayuuna diray fii bacdihim diridbuuna diray faqaala nabigu wuxuu yidhi markuu la dardaarmayo in wajadtum fulaanan wa fulaanan haddaad hesheen hebel iyo hebel waan soo sheegnay hadda ka horoo mid waxaa la dhihi jiray hubaar iyo naafic axsant baaraka allahu fiik in wajadtum fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel haddaad heshaan fa axriquuhuma binnaar dabku guda guda buu yidhi marka ayaga aad buu u cadhaday rasuulka calayh salaatu wasalaam waxay sameeyeenna waan soo sheegnay maxay sameeyeen gabadha nabiga alay slam zaynab aheed bay hashiyaysaa reed neefki geela hatay ku damajiyeen ama ku didiyeen ayay dhibaato soo gaadhay uma qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi xiina aradna alkhuruuja inaan baxna markaan doonnay widaankusobaabu widaacan kusoo marraye aradna alkhuruuj markaan damacnay wuxuu nabiga alay slam wuxuu nagu yidhi innii amartukum an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan baan marka hore ina amray wa naarta laa yucadibu biha ila allah ilaahay unbaa wax ku cadaaba dabka fain wajadtumuuhuma haddaa heshaan faqtuluuhuma dila ah, marka dabka in loo adeegsado wax lagu gubo oo lagu naara ma aha alo waxyaalaha maaratay dee waad artay eh, eh, shilinta maxaa ku dhacaya dabka oo kale loo maanta lagu guraayo dhushta ay ku hayso ayb waashaa gubteeda ad ogta waa lagu korka lagaga saydhiba marka wax badan baa jira sun iyo waxbaa hadda jira suntaa una lagu buufiyo hala mariyo cali baa ijtihaaday radia allahu canhu saxaabi jaliila wey markaasuu wuxuu ku ijtihaaday niman zanaadiqaah oo dhib badan oo zindaqo la yimid iyo gaalnimo la yimid xataa qaar waxay leeyihin caligoba dhaheenba adaaba ilaahay ah war ka jooga maalmo markuu la hadlaayo oo kari waayey ayuu intuu god qotay iyuu wuxuu yidhah lagu guro xaraqa qooman qoruu gubay fa balaqa ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas oo maka joogay baa maqlay warkiisa faqaala wuxuu yidhi low kuntu ana haddaan aniga ahay meesha cali oo ina nimankaas aan ay gacantaada soo galaan lam uxariqhu ma gubin lianna nabi sala allah alay wasalam qaala wuxuu laa tucadibu bicadaab illah cadaabki ilaahay qofna ku cadaabina maxaa samayn lahayd wuxuu laqataltum aan layn lahaa un kama qaala nabi suu nabigu u yihi calayh salaam man badala diina qofkii diintiisa badela islaamka aheed diintiisa islaamka loo jeedaaye faqtuluu dila lannu gaal ninkii ka soo baxa diin ma bedelin ninka gaalnimada ka soo baxo islaamka soo gala diin ma bedelin asaga fidradii hore ee uu khilaafay ee ilaahay ku abuuray kullu mawludin yuladu calaa fidra ayuu u soo noqday diinkiisiibuu soo laabtay u galay qumaneedee ka hallowday qofka man badela diin loo diintii muslimkeed wey diintii islaamka iyada uu lahaabuu ka noqdo ka baxay waa gaaloobay gaaladiibuu u ruufiyaaneeyo dhexgalay islaamkiibuu cadow u qaaday khatar buu ku noqday marka xubin faasida oo muslimiinta ku soo noqon weeye faktuluu dila marka hala dilo dhibaatuu doonayna anaa og anaa qaanagu maantaru ku helo gaaladii maantaru waxu akhrini oo u sheegsheegi ku dhex jiraa man badla diina faktuluuh anigu aan dihi lahaa buu leh cali radi allahu canhu waa kii dhihi jiray lama ra'aytu amra amran munkaran ajajtu maari wa dacawtu qumbura nin qumbur la yidhaahdo khaadimahu lahaa khataraal garan markaasu wuxuu yii markaan arkay waxaan inay ka weynta gaalnimada way sii kala gaalsanta way sii kala dhibadanta nimankan intay gaaloobeen oo ridoobeen bay haddana cali radi allahu canhu ayay haddana ku fasaadeen oo ku gaaloobeen asagii bay maaratay hadallo aan waxaas ku sheegeen marka wuxuu yidhi wax kaloo lagaga aargudan karaba inaysan jirin ayaan u arkay buu yidhi in dab lagu shada mooyaane ah. marka saxaabada qaar baa sidaas dhihi jiray eh, hataa abubakr radi allahu canhu waa la sheegay inuu gubay laakiin waxaasoo dhan waa ijtihaad saxaaba radi allahu canhu saxaabo badanna waa ku khilaftay ibn cabaas baa ka mid a saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam qowlkooda xujo miya mise maaha laisku hayaa xataa qolada qabta xujiyata qowl saxaaba qabta waxaa shardi ah inuuna qowl mukhaalafa jirin oo saxaabi kalena khilaafin waxaa iyadana muhima hade qowlu rasuuli lahi sal slam meesha duba yaallo wixii kale soo qaad ma ah, warka nabiga alayh salaatu wasalaam ina naar laa yucadiba ila rabu naar uu yidhi baabun faima manan bacdu waima fidaan markii dad lasoo qafaasho oo gacanta lagu dhigo gaala ah xarbiyiin oo hadda dagaalamayay lasoo qabto waxaa u bannaan ninka imaamka ee hogaamiyaha muslimiinta ah, dhowr shay u bannaan waxaa ka mid ah inuu iska gallabaysto iska sii daayo yidhaahdo waayna qabanay haddana wakaasi socda waddankiinaada ah, uu gallabaysto sharaf iyo qiimo u tahay inayna kusoo islaamaan baaba dhici karta wa imaa fidaara waa u bannaan tahay inay furasho sameeyaan oy dhahaan dad baad naga haysataan annagana dad baan naga haysanaa tabaadul eh, sujaraa eh, eh, maxaabiista inay isdhaafsadaan oo la yidhahdo idinkaana nasiiya dadka annaga idinkana nasiiyaynaa oo laisku bedesho ayadana waa bannaan tahay in waxyaalo lagu furto oo xoolo laga qaatana ayadana waa bannaan tahay in la laayana way bannaan tahay afartaasaa meesha ku jirta waa masala fuqahadu dee markii laga hadlaayo furuuc shareeca aad iyo aad ay isku khilaafaan qaar baa qaba qof gacanta lagu dhigay oo la makansaday lamaba dilaayaba war waxay qabaan wax fidye la yidhahdo xoolo qaadasho ma jirto ima alqatlu wa ima alman in iska sii daayo in la dilo laakiin fidye iyo xoolo ma jirto qaar baa qaba laakiin nabiga calayh salaatu wasalaam aayaduna waa sheegtay nabigana ficilkiisi markii laga noqdo waa kii rasuulka calayh salaam dad uu ka adkaaday iska sii daayay hawaazina nimanka lii jiray intuu qabtay buu sii daayay rasuulka sala allah alay wasalam jamaacatan ayuu gacanta intuu ku qabtay uu iska sii daayey wuxuu rasuulka calayh salaam furaadaa u sii daayey qaar gaalada ka midoo gacanta lagu dhigay waa kii iska sii daayay nabiga calayh salaatu wasalaam yaa ka mid ahaa ya humaama bin uhaal ninka lii jiray waa sii daayay ord baa iska yidhi nabig alay slam sii daayey kuwu intuu qabtay buu laayay rasuulka calayh salaam oo dilay waxaa ka mid aha raggii beder qaarkii beder dagaalkii beder lagu qabtay cuqba bin abi mucayd baaba ka mid aha umay bin khalaf baa ka mid aha marka iyadoo la qabtay baa la laayey ninkii nabiga alay salaam intuu beder ku qabtay iska sii daayey iyadana waa jirtay kadib uxudeenna haddana la qabtay mar labaad oo uu dhihi jiray dana sii daa carruur iyo bakas baan haysta yaal baan haystaa uu nabiga alay slam dhihi jiray mar labaad garka intaa saas urqa qabato ma dhihi doontid laxagtu maxamed marrate laba jeer baan ku qoslay maxamed oon khayaami ma dhihi doonti laa yuldiqu lmu'minu xuja marrate laba jeer win godoga ma qaniino ayaa sabab ku noqoto soo degtay marka taasna way dhacday inuu sii daayay iyo inuu dilay intaba way dhacday rasuulka alayh isalaatu wasalaam inuu dad muslimiinta ahoo la haystay oo ku furtayna iyadana waa dhacday oo gaaladu tabaadul ku sameeyey tabaadul asra uu sameeyey rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyadana waa bannaan tahay labadii qof ee addoommaha ay soo islaamay ee dadkii lahaa ay daba socdo ka imaadeen waa kii kuwo kale kaga bedelay intaba marka waa sawey intaba waa sawey fiihi xadiiu humaama faaminu wafaaqisadiisina ku sugan ba oo la sii daayay wa qowluhu caza wajal maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra nebi owle oo maaha inuu u sugnaado dallaqan faashay oo uu deen iska hahayaba xataa yudkhira fi lardi ilaa dhulka uu ka qaalib xataa yagliba fi lardi buu ku fasiray ilaa uu ka qaalib noqdo oo ka adkaado gaalaan jilciyo oo dil alqatlu baaliq baa la yihahda idhaanka idkhaan uu si fiican u jilciyo markuu horraysay wayan badar baa joogtaan inaad qafaalataan oo haysataan ma aha ijtihaadka cumar radi allahu canhu baa aayaddu waafaqday turiiduuna carada dunya idinka xoolaraadisa qabin ujeeda waa lagu canaantay rasuulka alayh salaatu wasalaam saxaabadiisii kale laakiin ijtihaadkii dee nabigeena alayh salaatu wasalaam wuxuu rabay un kuwan maadaama oy dadkii odayaasha ay yihiin inay iska islaamaan baaba dhici kartee faraha inuu ka qaado laakiin cumar radi allah canhu ijtihaadkiisi waa kii ay adaa kusoo degtay muwaafaqaata cumar radi allah canhu bay ka midayd marka ijtihaadkuna nabigu waa u bannaan yahay waa ka dhici jiray waana wixii markaa ijtihaadahna sawaabka hadduuna waafaqin waa loo caddayn jiray rasulka al cafa allahu canka lima adinta lahum ayaa la yidhi maxaad u idantay waa ka nabigu leeyahy sal slam baabun hal lilasiiri qofka lasoo qafaashay ma u bannaan tahay asiirkii lasoo qafaashay gacan gaalo galay gacan gaalo ku jiraa asagaa la qafaashay waa muslim an yaqtol inuu dilo ow yaqdaca uu siro aladiina kuwii asaruu afaashay inuu siro intuu khayaamo kurku dheereeyo xataa yanjuwa min alkafara gaaladaas uga badbaado fiihi waxaa ku sugan almiswar xadiiu warinaayo can nabiy ka warinayo waa qisadii abubasiir abubasiir qisadiisii wey intii qafaasheen oo khayaamadu ku sameeyo siray oo hadalka u macaaneeyo ammaanay yuu ninga meeshii saaxiibnina cadamudhax madiine ku tagay si uu fiijinay waan soo marray iyadoo qisada aad cajab badan baheed ninka halyeyga ah radia allahu canhu baabun idaa xaraqa almushriku lmuslima nin mushrik hadduu gubo almuslim hal yuxaraq ma la gubi yaan dabka qofna lagu gubin baa la yidhi ina naar la yacduuna rabu naar ayadii baa gubay gaaladii oo muslimiinta gubay ma la gubi daanu ka hadlayaa qaar baa saa qaba oo waxaan ugu sameyn baan ku samaynaynaa iyadoo taagan yihiin facaqib mitl maa qultu way daliishan karaan xaddaana mucalla binu asadin qaal xaddaana wahayb can ayuub can ibn can anas bin malik radi allahu canhu ana rahdan min cuklin koox reer cukliya ah. riwaayo kale curayna isku dar koox toddoba saddex iyo afar ah oo cukliya curayno ah burcad bay ahaayeen magaalada madiina intay yimaadeen isasaaxiyeen ridoodoodana xoola dhacay amaaniyata sideed bay ahaayeen eh, riwaayada saasay leedahay bacdi riwaayaadna inay afar iyo saddex ay ahaayeen qadimuu waxay soo galeen cala nabiyi nabiga calayh salaatu wasalaam bay u soo galeen muslim baa naay dhaheen fashtawa lmadiina magaalada madiinaay ku yar xanuunsadeen oo hawadi madiinada iyo magaaladiiba hawadaybay la qabsan waayeen caana cabbi ahaayeen rabaadiyaha caanaha cabba anigi waayeena wixii cuntada ay cunaayeen dadku ayaa xoogow caloshi ka qabatay jirooyinna waa ku dhacday faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah abqinaa noo dalab rislan caano lis ah oo irma caano ah lis ah farayshoo cadna noo raadi risligu waa caanaha muxuu ahaa dhayda ah ayaa la yidhaahdaa caano hadda dheefka laga soo listrayn u baahannahay oon isku daaweyno ee noo amara noo raadi qaala nabi wuxuu yidhi maa ajidu lakum idiima helaayo magaalada madiina caano dhay ah ilaa an talxaquu inaad aadaan baadiyo oo bidawdi halaha irmaanka ee geeligii nabig alay slam iyo zakadii iyo qaabadda aqaaya inaad u baxaysaan oo meeshaa dhakarka qaadanaysaan mooyaane meeshan iguma hayo caano ee fandaliquu taga oo xagga aada oo fasharibuu cadda min abwaaliha fandalaquu way tageen fasharibuu waxay cabbeen min abwaalihaa geela kaalidiisii iyo wa albaaniha caanihii bay isku darsadeen oo cabbeen xataa saxuu ilahay ka bogsadeen oo wasamiinu ka cayileen intay bogsadeen oo caafimaadeen yay cayil bilaabeen siday caanaha u cabbaayeen waqataluu markaasi waxay dileen araaciya ninkii geela raacaya ee u isaagay ee la joogay ayay mararkiiba dileenba wastaaquu dawt geelina waa dhaceen way la kaceen way caysadeen way la carareeno way dhaceen wakafaruu way gaaloobeen bacda islam inta xumaana isku darsadeen fiiri islaamnimadii kadibna way gaaloobeen faataa waxaa yimid asariikhu qayladii baa timid dhawaaqi kii dhawaaqayay ee lahaa qaylada qayliayay mustakiirkaha ee lahaa dhibaataa dhacday baa qaylo soo riday asagoo qayliyayo dhawaaqaya asariiqu baa yimid annabiya nabiga alay slam buu yimid qaylihi fabacaa alaba nabiga bacaa wuxuu bixiyey aalaba yani ciidan ka daba ordoo nimankaasi dalba jayshan ciidan buu diray rijaalan buu diray aalibiina xaalay yihiin dalbaya famaa tarajala nahaaru maalintii eroor bay alqaabada markay soo dhacday famaa tarajala nahaaru maalintii mayna kor noqonin qoraxdu xataa utiya bihim ilaa la keenay ayagoo gafuuro xun baa la keeno lasoo qabtay faqadaca aydiyahum gacmahoodiibu markiiba nabiga cala slam jaray wa arjulahum lugihiina isdhaaf baa loo gooyey lugtii gacanta isdhaaf loo gooyey falxumu uma ka bacdii amara wuxuu amray bimasaamiira masabaaro oo masaamiir in dab la geliyo falxumad waa la gubay ayagoo dhuxu dab ahoo busbaarkiio dab ah yaa faakxalahum wuxuu indhaha u geliyey bihaa masaamiirtii naarteed yuu indhaha ugu indhakuuray inuu ku geliyey wey macnaha wadaraxahum bilxara madaxdii madiine oo kulay ayuu ku daadiyey yastaskoon ayagoo waraaq dalbaayo famaa yusqown lama waraabinin xataa maatow ilahay ka dhinteen xataa maatuu ilahay ka dhinteen ilahay ka baktiyeen wax biyo siiyeyna male jazaan wifaaqa wey jazaan wifaaqan wuxuu waafaqsan yahay sidii ayaga ay u dhaqmeen saxaabigii bay dileen oo sila iyo saxarir u dileen xoolahii bay dhacdeen oo waxay noqdeen buqaad xoolo dhacday bay noqdeen tuugay noqdeen gaalo murtadiinana waa noqdeen abaalkii intaa wanaag ixsaana loo galo dhan bay daadiyeen in markaa cadaab iyo nakaal aad iyo aad u xanuun badan lagu sheekaysta la mariyo aad iyo aad bay u mudnaayeen waxaa la yidhi qisadan iyo masaladan waa qabla nusuul qisaas qisaasta sharciga ahee qur-aanka iyo sunnada ay caddaysay iyo waidaa qataltum faaxsanu lqitla arrimaha intayna soo degin ka hor bay aheyd marka nimanka lagu ciilbaxay laakiin markii dambe waxaa la yidhi qofkaad dilayso si wanaagsan oo silici ahayn u dil laakiin ayagu siday u sameeyeen haddii ay tahay oo ay sidaa wax u galeen de waxaa weeyaan sida wax u sameeyaan baa loo samaynaya caqaabta waa sidaas nacam qaabkay u dilaan afka waa loo dili karaa qaala abu qilaabata qataadu way dileen nimankan abu qilaaba radiallah anhu waa noo fasiray wuxuu leeyahay nimankan wiilkii bay dileen wasaraquu xoolana waa dhaceen waxaarabu allaha warasuulah ilah wa rasuulka duulaha weerar ku soo qaadeen wasacow fi lardi dhulkiiba waxay u socdeen fasaadan xaalay fasaadinayaan dhulka ilahay ammaankaha istiqraarkaha iyo nabadaha iyo fasaad ka abuureen marka in aad iyo aad loo xanuujiya way mudnaayeen bab xadana yaحya بن bukayr xadana leyl can yunis can ibn shihaabi can saciid bn musayb abi slma an aba hurayra radi allahu canhu qaal samictu rasuul allah nabiga alay slam baa maqlo yaquulu leh karasad namla quraanjaa waxay qaniintay nebiya min alambiya nabi nabiyaasha kamidoo geed iska harsanayo iyo xabad quraanjo xanuun badan qaniintay faamara wuxuu nabigii amray biqaryati namli quraanjada qaryadeedii meel bay degan tahay oo buulaha ka soo duushaa meeshii goodka ay kuleeyaen ay kasoo qulqulaysay oo dhan buu wuxuu yidhi hala gubo fooxiqada dab la geliyoo la gubay fa uuxa allahu ilayhi nabigii ilaahay baa la hadlay oo waxyooday wuxuu ku yidhi anqarasadka inay ku qaniintay namlatun hal quraanjo ah yaad xragta u gubtay miyaha ummatan ummad min alumami ummadihii ilaahay kamid oo ah, tusabixu laaha ilahay u tasbiixsanaysa ah, ila wax walba ilahay u oo tasbiixsanaana walakin laa tafquuna tasbiix ma fahamsan idinka ma garanaysa qof walba xayawaanka iyo wax kastaba ilaahay buu u tasbiixsanaa subxaana makhluuq ilaahay uu abuuray oo xikmad uu abuuray oo muhimadooda gudanaya wey marka kuwaa maxay galabsadeen tibaa ku qanintay waxaa laga qaatay bay leeyihiin in haddii uu tii qanintay intuu qabta gubi lahaa inay markaas ayna dhibaato aan lahaayeen lacanaanteen inaan canaanteen tii xanuunjisayd u xanuujin lahaa baabun xarqidii daaraha la gubo wanakiili geedaha timirta beerihii gaalada iyo daarahoodii iyo dab haddii la geliya ka waran aad ku hadlaya marka marka hore eh, yani way jirtay laakiin kadib waxaa soo aroortay dee ina naar la yacdo ilaa rabanaar iyo arrimo kale iyo in tawjiihaadkii uu bixin jiray nabigiiyo saxaabadiisa khulafada iyo markaa ay ahayd geelaha iyo inaan la gurin oo eh, iyo aan la samaynin carruurta haweenka iyo xadana msdد بن msrd qal xadana yaحya can ismaaعiil qaal xadaanii qays ibn abi xaazimi qaala jariir ba wuxuu yihi jariir ibn cabdالlahi اlbajri radi الlahu canhu qaala lii rasuul الlah nabiga alaه slam ba wuxuu igu yidhi alaa turiixunii war miyaadan iga raaxaynaynin min dilkhalasa sanamkan dilkhalasa la yidhaahdo ee cidihiina ay weli caabudaan ee yaman lagu caabudo maad iga raaxaysid dhibaato xanuun badan buuna mariyey tawxiidkii ayuu nabiga alaه slam u xanuunsanaya marka maad intaa soo baabi'isid xusnigii walbahaarka meeshiisii raaxa gelisid wa kaana baytan guri buu ahaa dukhalasuur fii kacama kacam dhaxdooda ku yaala reer kacam yusamaa kacba alyamaaniya la dhihi jiray kacbadii yamaani tii kacba musharafadeed ee nabiyullaahi ibraahim calayh salaam uu dhisay ee qiblat almuslimiin ahayd ayay ku canjirayaan canjir wey waa dhabaajirayaan marka kacbay ku magacaabeen waa sanam xunoo meel yaalla faqaala wuxuu yidhi fandalaqtu waan tegey birisa markiiba fii hamsiina wa mia boqol iyo konton farisan farasfuula min axmasa reer axmasa waa qowmkiisii wey banu bajira wa kaana asxaaba khayl kaanuu waxay ahaayeen nimankaas reer axmas asxaaba khaylin fardooley niman fardo yaqaana oo faraska sida loogu dagaalamo yaqaana yay ahaayeen ayagu qaala wuxuu yidhi jariir wa kuntu aniguse waxaana laa ahbutu cala alkhayl midaan faraska ku sugnaan karin faraska kuma sugnaan karin waa ka dhici jiray fadaraba marka nabigaan u sheegta waxaa ihi qaraska kuma sugnaan aqaano ciidankan hogaami baa tiri fadaraba fii sadrii xabadkaybuu nabiga u dhuftay sal allah alay wasalam bule gacanta riwaaya kale waxay soo aroortay xataa ra'aytu ahara asaabicii fii sadri idin qoraya xataa ra'aytu ilaahan ka arkay ahara asaabicii nabiga farihiisa raadkoodii fii sadri xabadkayga wa qaala allahuma habithu ilaahu sug wajcalhu ka yeel haadiya mid dadka hanuuniya mahadiyan asagana hanuunsan qalbi baa ku jira qaarkood yidhaahdeen mahdiyan haadiyan qofka markuu isaga hanuun uu karaa laakiin tartiib meesha kama muuqdo iyo adawaatu tartiibina kuma jiro wajcaluu haadiyan mid dadka hanuuniyo mahdiyan hanuuniyo faalaqa waa tegay ilayha dilkhalasa buu aaday isagoo boqol iyo konton ciidan oo farasfuula wata raga fakasarahaa waa jajabiyey marka hore waa budaagay waxaraqaha waa gubay uma bacaa ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam buu u soo diray mubashir u bishaareeya yukhbiruhu u sheega ayuu orod laga sii horreeya nabigu usii bishaare faqaala rasuulu jariir jariir ninkuu soo diray oo bishaaraynayay baa wuxuu yidhi waladii bacaaka bilxaqi ilaahaga xaq kula soo saaray baa ku dhaartay adoo rasuulahe maa jiitu kama imaanin jiituka kuma imaaninoo kama imaanin xataa taraktuha ilaahaan ka soo tegay lilkhalasa kaanahaa iyadood moodo jamanun riti ajwafu riti aad moodo qalfoofa oo mase ajrab cadhaqaba ajwaf yani wax kor karaa ka gabaangaban gudahana ebarka ahoo gubtay ayaan ka soo kacnay oo qiiqaaya gudihiina ebaroo wixii gudaha ku jira oo sanamka ka mid yahay waa baaba'ay kolkana waxbaa qalfafahayoo maarata mudutil baa muuqatay aw mase ajaraaba oo shakuraawi asagoo mooda neef geelahoo cadho qaba oo deena daamurkii la mariyey daamur la mariyey korkiisa madowa iyo moosa dambasa ayaa ka imaanay qaala fabaaraka nabigu waa barakeeyey ilaah uu baraka oga barya waa u duceeyey fi baraka fii axmasa nimankii reer axmas warijaalha ah raggeedii amsa mara an jeer buu nabigu u duceeyey alayh salaatu wasalaam ilaahu barakee reer axmas iyo raggooda ayuu yidhi nabiga alay salaam baabu qatli naa'imi mushrika qof hurda oo qatlulnaa'imi qofkii xadaana moxamed baa ka tegey ibnu kaiir qal xadaana abarana sufyaan can muusa bn cuqba can naafic an ibn cumar radi allah canhuma qaal xaraqa nabiyu sal slam nahlan bani nadiir buu gubay intaas u keenay xarqu duuri wanakiil beerihii reer banu nadir waa yahuudide nabiga calayh salaam ku xadgudbay ee ballantii ka baxay ayagaba shirqool xun yani jariimo iyo muxuu ahaa khiyaamo mudda ugu weyneed bay ku dhaceen nimankaas banu nadiir ah wixii oo ay ka dhexaysay inay magta la wada bixiyo oo garab iyo gaashaa laisku ahaado iyayba nabiga calayh salaatu wasalaam shirqooleenba inayba dilaan oo ka takhallusaan iyay damceen mu'amaro xun bay la yimaadeen iyo shirqool xun nabiga markaasuu deena ku duulay beeraheed baa lagaga bilaabay dalka markaasaa rucbi iyo argagax intuu ku dhacay bay guryahoodiina burburiyeen gacmihii taagteen waa qaxeen lama markaas dagaal ma dhicin intaan bay xoolahoodina waa laga reebtay xaraqa nabiyu nakla bani nadiir maa qadactum min liinatin ow taraktumuuha qaa'ima calaa usuuhi biidin illah idan ilaah iyo fasax ilahi waad qabtaan baa layidhi fasaad ma aha midan maslaxaa keentay iyo dam iyo duruuf kalaa keentay ee ma aha fasaad maaha laakiin haddii aan arrintu ayna baahi keenin in beerihii laga yaabo hariimo muslimiin inay noqoto lagooma ahee tan waxaa weyaan danbaa keentay oo cadowbaa la rabaa in lagu argagixiyo naam buwayra la dhihi jira buwayra baabu qatli naa'imi lmushrik qofka naa'imka ee hurda ee gaalka ah in la dilo asagoo hurda jiifka lagu miro xadaثna عlي بن mسلم قال xadثna يحب بن زكريا بن أبي زاaئدة قال xadaثnي أبي عن أبي إسحاaق عن البراء بن عازب رضي الله عنهma قاaل baعث رasuل اللhi صلى ل وسلم رعdا koox buu diray نabigu min أصحاaب الأنصاaر reer أنصاaرeeda ilaa abuuraafic buu u diray gaal weynoo wiilid abuuraafic dhibaato badnaa ayaa loo diray liyaqtuluu inay soo dilaan nimankaninkaa soo dilaan fandalaqa rajulu nin baa tegey minhum ka mida markii bannaanka la fadhiistay meesha waa xisni oo deyr weyn bay leeyihiin oo iridkooda hal albaabo iskugu tagaayaan ay ku xidhaan oo hal fura leh marka eh, indalaqa rajulu minhum nin ayaga ka mida saxaabadii waa cabdullahi bnu catiiga riwaayadan dambe ku imaan doonee ayaa tagayoo fadakala xisnahu intaan albaabkii la xidhin iyuu dalaq yaroo galay gudaha galay dayrkii isaga ahaa albaabkiisu ka galay qaala wuxuu yidhi fadaaltu waxaan galay buu le saxaabigu fii marbiti dawaabin lahum meeshii ay fardaha iyo dameeraha ay xeradoodii yaa iska dhex galay buu yidhi dameeraha dameer maan hadli ma shanqarayso ma dhaqaaqayso dameeru iska dhex galay xeradoodii qaala wuxuu yidhi waaqlaquu waxay xidheen baabaalxisni dayrka albaabkiisii bay xidheen waa fiirsanaya uma inahum ayagu markay xidheen kadibay faqaduu waxay waayeen ximaaran dameer lahum ayaga lahayn dameerihii baa ladiiday dameer baa laga waayey farajuu markaasay baxeen yadlabuun ayagoo raadinayo dameerkii bay deena raadiyeen dab intay shiteen bay dameer raadin galeen meelhaas ka soo dhadhowreen soo fiiriyeeno fakharajtu marka halka haddii loogu imaado dameerka waa lawada hadhow waa la arkiye fakharajtu waa la baxay buu yidhi fiima kharaja dadkii baxay baan isu ciriyo raacay urihi maxaan tusayaa anii anigu adlibuhu inaan raadinayo macahum macooda nin ayaga ka mid ahoo dameerkii la raadinayan iska dhigay yidhi fawajadu lximaara dameerkii bay soo heleen fadahaluu way soo geleen xeradiisii wadakhaltu waan la soo galay gurigii alaqu waxay xidheen baabalxisni dayrka asagaa iyo derbiga albaabkiisii leedan habeennimadii way xidheen fawadacu lmafaatiixa furihiiba waxay dhigeen fii quwatin meel yaro dariishada ayay dhigeen xayu meel araha aan fiirsanayo meelaan arkaayo yay furi dhigeen buu yidhi dameerihii bu iska dhex galay falamaa naamu markay seexdeen akhadtu lmafaatiixa furihii baan harta qaatay buu furayaashii fafataxtu baabalxisni dayrka albaabihiisii baan iskaga furfuray buu yidhi uma dakaltu calayhi markaasaa ninkii abu raafic ahaa u qasdaayay ujeeddadaysa lala soo baxay yaan gurigiisii garay buu yidhi deedkaaga hore iyo albaabkaaga weyn buu isku hadlaynaya gudaha in lagu jiro ma ogo faqultu waxaan idhi intaan guriga dhex istaagay waa mugdi carruurta lagu dhex jiifaa marka carruurta in wax la yeelana ma aha oo looma dirin oo ujeeddadaasna qasadba ma ahaba marka isaga un keligii wahelo rabaa see la yeeri waa dhex taagan yahay yaa abaa raafic baa heri buu yidhi war abu raafic ow guri dhexdiisii u ka yaray faajaaba markaasuu i ajiibo he yiri bu yidhi qof hurdaade oo loo dhawaaqay waa dhawaaqaya he buu leeyahay xaggee looga yeehay ma banaanka ma gudaha ma kala ogaa <clears throat> markaasaan fatacammadtu waxaan u qastay asawta meeshii dhawaaqa iyo sawdka uu ka yeehaayay yaan seeftaydi la aaday fadarabtuhu markaasaan seefta ku dhuftay meeshii sawdka fasaaxa markaasuu qayliyey bu yidhi xoogaa waa sartay ma sugin waa qayliyey fakharajtu markaasaan ka soo yarbaxay buu yidhi gurigii uma ji'tu markaasaan dib ugu soo laabtay uma ji'tu waan imaaday uma rajactu waan ku soo laabtay kaanii mugiif sida anoo qayladiisa intaan maqlay jiiraankii oo soo orday oo u gargaaraya ahaan ayaan ku soo noqday oo faqultu waxaana yaa abaa raafic wahayartu sawtii sawdkaygina waan bedelay codkii hore codaan ahayn ayaan ku dhawaaqay buu faqaala markaasuu yidhi meeshuu jifa maa laka maxaa kugu dhacay liummika alweylu hooyadaa hoohoog ku dhacyay war maxaad rabtaa maalaka muxuaalkaanaya ad war rabtaa laba makalweyl buu yidhi ah, qultu waxaa maa sha'nukum war maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi laa adri moodi man dakala calaya qofka ii soo galaye qof baa ii soo galayo fada nabar igu dhuftay wax ninbaa qof baa nabar igu dhuftay buu yidhi qaala wuxuu intaas waa kusii socdaayo wuxuu rabaa inuu sugto waa jiifaa jiifkaasu ka hadlaya kana faqaala wuxuu yidhi fawadactu sayfii sayftaydii baan waxaan dejiyey fii badni calooshiisi calooshii buu kaga hagaajiyey seeftii uma taxaamaltu calayh markaasaan deena cuskaday seeftii xataa qanaca cadma lafta ilahay ka dhawaaqday lafti dhabarka ilaa qajajac ka tidhaahdo waa hubsanaya rajulkuna ka riwaaya bu ahaade uma kharajtu markaasaan soo baxay wi wa ana dahsh anoo dawaqsan anoo wareersan ninka asagaa mugdi meel mugdi wax ku miraya ninka mugdi wax ku gowracaya marka anoo yar wareersan oo hadda dhabarkii nabarka ku dhuftay iyo waxa dhacay iyo xaadiada iyo waxaasoo dhan waxay leedahay dareen bay leedahay anoo dawaqsan oo iridkii wixii aad u fahamsaneen ayaan soo baxay buu yidhi fa ataytu waxaan imaaday sulaman jaranjaro lahum ayaga idhaahaye lianzila minhu inaan ka soo dego jaranjaradii haddaan lugta saarayba fawaqactu waan ka dhacay buyidhi inuu dhulkii imaaday u maleeyey oo waan ka soo duuray buyidhi fawafiitu rijin lugtayda la jebiyey fakharajtu ilaa asxaabi anoo been lugti jiidaaya yaa asxaabtio bannaanka fadhidaan u imaaday faqultu waxaan idhi ninkii nabar baan ku dhuftay inuu dhintay kale ma ogi maa ana bibaarixin kama zuulaayo meeshaan aan fadhiyo xataa asmaca annaaciya midka khabargeeraarinaya aan ka maqlo qof hadduu dhinto waxay samayn jireen oo meydka la argo derbigaa la fuuri markaasaa la dhawaaqo ldha hebel hebel waa dhintay ninka hebela qiima badan dhibay waree la ogaado nacyi baa la yihahda shareecada way diiday in de markaasi looga jeeda xabaal iyo waxaa looga jeeda mooyane ilaa aan ka maqlo qof leh waa dhintay abu raafic halka ka dhaqaaqi maayo buyidhi famaa barixtu kama zuulin xataa samictu ilaa aan ka maqlay nacaaya abi raaficin taajiri ahli xijaaz ah, abuuraafic khabar geeraarintiisa iyo geeridiisao la sheegaayo taajiri ahlilxijaaz reer xijaaz ninkii taajirkooda ahaa dhaqaalihii iyo kibirgii ku kibray ah, xoolihiibu ku kibray yu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka baxsan waayey ninkii asagaa waa dhintay ogaada dhawaaqaasaa maqlay buy iclaankii qaala wuxuu faqumtu markaasaan kacay wamaa bii qalaba jabkii iyo laftii ku jabtay wixii o dhan ba ilahay baa subxaana wa tacala karaama karaamada weniyada saxaabadii nabiga alayh salaatu wasalam nabiga ilahay soo diray buu ahaaye wax nabarahoo iga muuqda iyo xanuun ay hayaan malahaba waa iska dhaqaaqay bu yidhi xataa atayna nabiya sal slam faahbarnaahu waan u bishaareeday sala allahu alayh waalih wasalam baabu laa tatamanaw laa tamanaw liqaa alcaduwi ku kale xadaana cabdالlah بn mحamedi qal xadaana yaحya بn aadam qal xadaana yaحya بn abi zaa'ida can abiyi can abi isxaaqin can bara bn caazib radi allahu canهuma qaal bacaa rasuulu الlahi sal slam rahdan koox buu diray asxaaba min alansaari ilaa abi raafic buu u diray kii buu la socdaa xadiidka hore fadakala calayh waxaa u galay cabdullaahi ibnu catiikin wakaa ninkii bayt gurigiisiibu gololooda habeeneen faqatala wuu dila wa naaim isagoo hurda taasuu musanifka u baabaystana waa intaasoo qatlumushrikiin naaimi qatlu naaimiin mushriki la dili karo baabun laa tamanaw liqaa alcaduwi cadowala kulankiisa ha tamaniyiina oo inaad la kulana cadowaan rabnaa iyo hareeraadsanina ee haddayna qabsato sabra sabra tamanigaas iyo raadintaa iyo quruur buu keeni karaa iyo inaad tawakulkii ilaahay tala saarashadiisa aad ka baxdo iyo wax ismoodo xadaana yusuf bn musa qaal xadaana caasim bn yusuf aljarbuuci qaal xadaana abu isxaaq alfazaari can muusa ibni cuqbata qaal xadaanii salm abu nadr mawla cumar bn cubaydillaah kataba kaatiban lahu kaatib kataba wuxuu qoray ama kuntu mi ah kuntu waxaan ahaa kaatiban lahu mid u qora yuu wax u qori jiray mawlihiisa oo camar ibni cubaydillaahi ah yaa u qori jiray buu yidhi warqadda wuxuu loo soo qorana waa u akhrin jiray qaala wuxuu kataba ilayhi waxa usoo qoray cabdullahi bin abi awfa warqad usoo qoray xiina kharaja ila alxaruuriya markuu xaruuriyada u baxaayo oo dagaalkii khawaarijta lala dagaalamay wey xaruuriyada waa niman khawaariji ahoo dhibaato badan oo dhib badan bay ahaayeen oo islaamka iyo muslimiintaba gaaleeya ayay ahaayeen oo cali bin abi aalib radia allahu canhu manaaqibtiisii iyo fadligiisi marka la tirinaayo yayba ka mid tahay inuu khawaarijta uu meel saaray oo laayey faqara'tu warqadii baan akhriyey faidaa fii waxaa ku qoran ina rasuula alahi sal l slam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaarkood alatii laqiya fiiha alcaduwa uu cadowga la kulmay intadara waa sugi jiray aroortaniska hore hadduu la kulmi waayo dagaalka geli waayo waa u kaadin jiray xataa maalat shamsu ilaa qoraxda ay ka zuusho oo duhr laga gaaro oo dabeesha ay ka imaato oo duhuradii iyo muslimiintaas tukanaayo ducadooda yaaba rajo waa la yidhi ma ahe dabeel baa jirta xilligaa dhalanaysa nabigana loogu gargaaray calayhi salaatu wasalaam nusirtu bisaba wa ulika alcadu bidabuur ayuu nabiga alay slam dhihi jiray dabeel saba la yirahdo nabiga lagu gargaaray sal la alay slam xilligaasu markaasu fii maqaama istaagay fi naas dadkii u dhex istaagay isagoo khudbanay faqaala wuxuu yidhi laa tamanaw liqaa alcaduw cadowla kulankiis waxba ha raaraadinina oo ha ordina wasalullaha alcaafiya nabadgelyada wax ka fiican ma lehee caafimaad iyo nabadgelyo ilahay weydiista haddaad iska nabadaad wax ku heshay dacwadaada diintaada inaad ku heshay inaad faafsato oo carqabadba ayna lahayn caafimaadkaasaa maaragtay wanaagsan faidaa laqiitumuuhum haddaasaa la kulantaan oo arrintu ay ku qabsato oo cadowgii aad ka baxsan weydo ama uu carqabad kugu noqdo fasbiruu intaad dagaalantaan sabra ha cabsanima ha cararina waclamu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooday hoosta kaga jirtaayo qofka mujaahidka ah markay seefta ku dhacdo waa ahlujanno weeye uma qaala wuxuu yihi allahuma munzila alkitaab ilaha kitaabka soo dejiyayo qur-aanka ah wamujriya saxaabi daruuraha allah socodsiiyo wahaazima alaxzaabi gaalada iskaashaanbuursada weligood ba iskaasbuursadaan allah jabiyey kuwii qaswatulaxzaabna soo aadayow ihzihum kuwana jabi wansurna calayhim oo gargaar waqaala muusa bn cuqba xadaanii saalim abu nadar kuntu kaatiban camar bin cubaydilahi baan kaatib ohan jiray faataahu kitaaba cabdilahi bin abi wayfa warqadu soo dira radi allah canhu waan yimid oo ku qoran ana rasuul nabiga alay slam qaala inuu la tamanu liqaa alcaduw cadowla kulankiisa waxbaa raadinna waqaala abu caamir abu caamir alcaqadi xadaana muغير بن cabdiرaحman baa noo warramay can abi zinaad can macraj can abi hurayra radi allahu canhu can الnabiyi salى الlah alيه waslam qaal laa tamanuu liqاء alcaduwi cadowla kulankiisa waxba haraasanina tamanina faida laqiitumuum hadda la kulantaanse fasbiruu sabra markaas oo ku sabirtaba oo cararina oo tawali iyo muzaxfi kabaa'irteeda ka mid tahay cararina baabun wuxuu ku saabsan yahay alxarbu khudca dagaalku sidiisuba waa xeelad iyo muxuu ahaa khiyaano gaalada haddaad la dagaalamayso waa inaadan sirtaada bannaanka dhigin si allah sidaad odaga adkaalanayad iyo xeelad dagaalla aad adeegsato alxarbu khudca wuxuu leeyahay waaqidii awala man qaala ninkii yidhi wuxuu ahaa annabiyu sal l slam alxarbu khudca fii qaswati lkhandaq qaswadii qaswat lkhandaq ahayd buuna hadalkaa yidhi oo xeelad iyo makiida iyo khudca aynan aqoonin carabtii xijaaz oo salmaan alfarisi radia allahu canhu uu nabigu u sheegay in godad la qoto oo fardahoodii ayaga ay ku dhacaan ay soo mari waayaan ayaa yuu nabiga maalinta ku dhaqaaqay marka dagaalku waa khudco wey xadaana cabdullah bn muxamed xadaana cabdirazaaq ahbarana macmar can hamaam can abi hurayra radi allahu canhu can nabi sal slm qaal halaka kisra gaalkii reer faris halaagsan waa kii la gogoyey uma laa yakunu kisra bacda kisra ka dambeeya ma imaan doono naag baa u dambaysa kadibna cumar radi allahu canhu waala wareegay wa qaysaru qaysarna layahalikana wuu halaagsani doonaa oo sii bishaareeyey rasuulka alah salaam qaysar waabakan haddana noogu bishaareeyey in la dilay wiilkiisi baa dilay naag baa ku wareegtay xukunkii meel naagaa ah xukuntana waxba ma liibaanaayo qaysarra waa kii reer ruma hirikl ahaa iyo wixii ka dambey layahlikana waa halaagsami doonaa isagana waa kii shaam iyo dhulka laga qabsaday uma laa yakuunu qaysaru bacdu ka dambeeye ma dhici doonto dhulkaasoo dhan muslimiinta yeelan doonta bishaara wey nabigu waxa soo socda uu ka bishaaraynaya saxaabadiis iyo ummadiis wala tuqsamana waa la qaybsan doonaa kunuusuhuma kunuustooda iyo xoolahoodii fii sabiili lahi baa loo qaybin doonaa ilahay fii sabiililah lagu bixin doonaa xoolaha haysteen iyo dahab iyo dhaqaalahoodii gacanta muslimiinta iyay soo gashay haddi xilligii cumar waa kii xooluhu meel walba ay iska daatanaayeen wasama alxarba wuxuu nabiga ku magacaabay dagaalka khudca buu ku magacaabay intaas uu keenay hadda wasama alxarba khudca in khiyaamo iyo xeelad ay tahay xadaana abubakr bn ashram ismahu buuru akhbarana cabdulaahi akhbarana macmar can hamaam bni munabihin can abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi hamaam sama nabiyu sal la alay slam wuxuu ku magacaabay alxarba dagaalka khudca buu ku magacaabay ah, sir iyo khiyaamo wey ah, waaba lasdilayaay maxaad u malaynaysaa wixii kalena xadaana sadaqa bn alfadl akhbarana ibn cuyayna can camar samica jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal qala nabi sal slm alxarbu khudca ayuu yidhi baabilkadii fi lxarbi dagaalka oo been la sheego oo cadowga markaa in been loo sheego si loo khiyaameeyo way bannaan tahay arrintu waxba laskuma dhiganayo leeley waxba laskuma hambeyn maayo naam laakiin intay suuragal tahay inaad la imaato macaariid sarbeeb intaad la imaan karto inaad la timaado waa fiican tahay oo been qayaxan aan la imaanin xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana sufyaan can camr ibni diinaar can jaabir bni cabdilahi radi allahu canhuma an nabi sal slm qaal qaala nabigu wuxuu yidhi man li kacab binu ashraf aburaafix rag baa meel saaray kacab binu ashraf yaa iga soo qabanaya kacab binu ashraf nin isagana wuxuu ahaa kibray oo nabiga dhibaato badan ku hayay iyo islaamka ninka ayaa isagana soo dilaaya fainahu qad aada allaha warasuula ilahay rasuulkuu dhibay qaala muxamed binu maslama wuxuu yidhi atuxibu ma jeceshahay nabi allow an aqtulahu inaan soo dilo ya rasuul allah qaala nacam haa waan jeclaha qaala faataa waa u yimid marka wuxuu yidhi haddaad inaan dilo aad rabto ninkaasi aan seexinno aan been u sheegno xataa wax adiga kugu saabsan haddaan ku hadalno noo cafi alxarbu khudca waa katri faataahu faqaala wuxuu yidhi ina haada waa u yimid kacb u yimid oo u sheekeeyeen wuxuu ku yidhi ina haada nabi maxamed bu ina haada ku mana banaana in nabi maxamed haada lagu yidhaahdo rasuulka ilahi wey alayhi salaatu wasalaam nabiga ilaahi wey waxaana loo ogolaayo khudcada iyo ninkaasi uu u dhawaysanaya wey haddaad nin ay isku isnacab yihiin qof qof ay isnacab yihiin haddaad ooga sheekaynayso ood ammaanto ood wanaagiisa sheeg sheegto jirku isgalan sirtana waa kaa qarsani markaaba waa isxiraya lakin haddaad tirado ninkii mucaarad baan ku ahayba isma salaanno waa isu furaya qaala faataahu faqaala ina haada ninkan yani nabiya buu jeeda sal slam qad canaana waana dhibay wasa'alana sadaquuna weydiiyey canaana marka intaas way beentu nabi maxamed miyaa ku dhibay kuma dhibin sala allah alay wasalam ee wax oola jeedaa ninkan inuu ku seexiyuu rabaa oo uu kala badbato oo dee isku sir ay noqdaan oo wax isla jaanqaadaan oo wuxuu ka codsado uu ka yeelo ilahu ka makansado gacanta kaga dhigo laakiin canaanaadaasi way noqon kartaa macaariid iyo sarbeeb way noqon kartaayo takaaliifta shareecada markii laga hadlaayo mashaqo ayay xumbaarsan tahay waa mashaqa waxaa e, maaragtay e, maslaxada ka weyn sax laakiin nooc min almashaqa waa jirtaa waana dhihi karaa waxkaasuu ka u iltifaadaya waxay ahaataba waa loo ogolaaday wa aydan markaasuu qaala wuxuu yihi kacab intuu kala badbatay wa aydan dhibkaa sadaqada dhibaayo zakadii iyo xoolaha laga guraayo ee dhibaatada ah eed ii sheegtay midaan ahaynoo kale ayuu wallaahi latamalunnahu waa dhibaato nuntaad in badan buu dhib badan iyo mxuu aha malal iyo kol waad noogi doontaan buu yidhi wallaahi latamalunahu waad ka noogi doontaan oo wayna dhibi doonaa waa siduu inii galay ninka asagaa si kastoo niman bilaawin haa dhib badan buu soo wadaa qaala wuxuu yidhi fainaa anaguse marka iskaga tagoo kale carar waxbuu shubaaya moogtahay saxaabigii marka wuxuu yidhi fainaa ittabacnaahu hadda waan raacnay waan raacnay oo meelaan ka soo noqon nama hayno fanakrah waxaan nacaynaa an nadacahu inaan haddaba iskaga dareero xataa nandura ilaa aan ka fiirino ilaa maa yasiiru amruhu amarkiisa meeshu ku dhammaado ilaa aan ka arabno la soo gurinno hadda inaan ka tagno dirbalow waan nacaynaaye niyow hub waan kaa rabnaa hub nasiib yiri seefti lagu diri lahaa ayay ka qaadanayaan waa kii dhihi jiray markaa keena markaa weenkiina aan rahan baaburahan baan ku soo aan haysto markaasa waxay dheheen nin qurux badan oo xataa la yaqaano oo madaxo haweenkii haweeneedii lagu dhiiba mayada nagu soo noqon hadhow wiilashiini marka ii keena wiilashaana waa la oo qabandi iyo muxuu aha hub waxbaa la dhaafsaday ayaa gabdhaha ay ku caayeen hadhow maxaad rabtaan hub baan kuu keenaynaaye muxuu ahaa hub naga qaado adigana qabandi iyo raashintaa sii hubkaas rabaan in oola soo galaan ay gacanta ayagoo ku wataan u imaadaan waa kii markaa wax loo sheekeeyaba madaxa intuu qabtay uu dhihi jiray duunakum halka lagu gowracay dagaalka muslimiinta ka dhaxeeyo in la dilo si hooseo sir ah fadkii waxaa la yidhaahdaa alqatlu siran hosi loo dilo hiilada wey xadaana cabdullah bn muxamed qaal xadaana sufyaan can camr bn diimaan can jaabir can nabi sal slam qaala mani kacb bn ashraf kacab bn ashraf yaa iga soo dila faqaala moxamed bn muslama wuxuu yidhaha tuxibu an aqtula inaan dila ma jecesha qaala nacam qaala faadan lii ii idan inaan hadalla ku hadhadlo ninkaa ku saaxinaayo faaquula aan dhahdeenna qaala wuxuu yidhi qad facaltu waan kaa yeelay waxaad rabto adeegso waxaad rabto ku hadal waan ka aqbalay ninkaa un soo dil buu nabigu sala allah aleh wasalam yidhi baabu maa yajuuzu min alixtiyaali wاlxadari man yuksha macaratuhu wuxuu ku saabsan yahay ixtiyaal maa yajuuzu wixii bannaano min alixtiyaali xeelaysi ah wاlxadar iyo digtoonaan maca man qof in laga digtoonaado yukshaa laga baqaayo macaratuhu fasaadkiisa qofka fasaadkiisa laga baqaayo inaad ka foojignaato aad ka digtoonaato macaradu waa shar iyo fasaadka macara la yidhahda qaala lays ba wuxuu yidhi tacliiq weeye xadaanii cuqayl cuqayl ibn abi khaalid can ibni shihaabin can saalim bn cabdilaahi can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal inalaqa rasul lah sal slam baa tegey wa macahu ubay ibnu kacab ubay ibnu kacab baa la socda qibala ibnu sayaad wiil yaroo dhallinyarada reer yahuudiyada hodho badnaa oo khuraafi aha ayay xaggiisa aadeen oo uu rabaa nabiga bal inuu xaalkiisa ogaado oo isagoo hurdo uu arko oo wuxuu ku hadlaayo uu soo dhegaysto faxudia bihi waxaa loo sheegay nabiga markuu weyweydiiyey dadkii fii naklin inuu beerteeda timirteeda ku dhex jiro falama dakala calayhi rasul sal slam markuu galay annakla beertii dafiqa wuxuu gudagalay nabigu yataqii inuu ku gagabanayo bijuduuci nakli geedihii timirtaa salkooda uu ku gagabanaya taxadar buu qaadanaya walmusayabna fii qadiifatin sijaayad lahu asaga uu lahaabuu ku jiifaa fiiha ramrama buux iyo nuunu baana ka yeelaysa nuunu ayaa ka yeeyeelaysa waxbuu ku hadlayaoo jimigii baa ku dagaaya wixii buu raba nabigu soo ogaado ma sixir baa ma jimi baa bal meeshuu raacsan yahay faraytu waxaan aragtay ummu ibnu sayaad wiilkaasi hooyadiis ibnu sayaadka hooyadii baa aragtay rasuulallahi sal slam oo geedihii timeesa ku gagabanaya faqaalat markaasay dhawaaqdoo tiri yaa saafi hada muxamed saafi ow waa lagu hayaa muxamed baa ku haya fawafa ibnu sayaad markaasuu booday faqaala rasulula sal slam baa wuxuu low tarakad waad haddii ka tegi laheed bayaana warkiisu cadaan laha ninkaas meeshuu laga jiro waana waan lahayn waxaa kale oo caddaan lahayd waxa uu sheeganayo waxbaan sii ogaadaabuu dhihi jire dee waa un qaban lahayn muxuu ogaani maalin asagoo ciyaaraya intuu gadaal kaga imaaday yuusaa luqunta u qabtay ama waxaad sii ogaan jirtay baa layidhi soo marray xadiidku meel badanna waa ku imaadaa baabu rajsi fi lxarbi in dagaalka ciidanka markii lagu jiro xogow gabay iyo mxuu ahaa rajis iyo shicir iyo la qaadqaado dadka lagu kicinayo madalaalkiisa lagu kicinayo cajiska iyo daalka iyo mxuaha dhibaatada culayska lagaga maartay halmaansiinayo waa bannaan tahay wa rafcu sawti sawdka in kor loo qaado fii xafri lkhandaqi markii dhufaysyaha la qodanayo fiihi waxaa ku sugan sahlun xadiiduu wariyey wa anasun can nabiga ka wariyeen wa fiihi yaziidun riwaayada yaziid buu wariyey yaziid bin abi cubayd mawla salama can salama uu ka wariyey waa inoo imaan doontaayo oo ana bnu lakwac oo ibnu murada buu ishaaraya xadaana musdad bin musarhadi qaala xadaana abuaxwas xadaana abu isxaaqan can albara radi allahu canhu qaala ra'aytu rasula ala slam aan arkay yowma alkhandaqi maalintii dhufayska madiina gaaladii kusoo duushay dhufayska loo qotay iyo godadka godad waaweyn baa la qotay wayanqulu turaaba nabigu caradi qaadaya iskama dhagaysanaynin aarintii buu ka qayb galay bal meesha la kari waaye rasuulka lagu yeelay dhagaxaanaan kari lanahay wahuwa yanqulu turaab asagoo carada qaadaya carada xataa waaraa ilaa uu ka qariyey aturaabu caradiibaa waxay qarisay shacra sadrihi nabiga xabadkiisa shaashkiisi iyo timihii ku yaalay ayaa caro qarisay wa kaana wuxuu ahaa rasuulku rajula min kaiira shacri timan badanoo shaash badan buu ahaa wahuwa yartajizu asagoo eh, eh, baxrajis qaadaya birajiz cabdilaahi lam yatamaal alayh salaatu wasalaam shaacir ma ahayn laakiin shicirkan iyo gabayadan ay ku hadleen ee wanaagsan ayuu soo qaadan jiray cabdullahi bin rawax radi allahu canhu baa qaaday allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna ayuu qaaday allahuma lowlaa anta daadiga ahayn mahtadeena maan hanuunayn hanuunka ilahay baa haya subxana wa tacaala qofku rabuuna hanuuniya walaa tasadaqna maanan run sheegan ama sadaqaysanin walaa sallayna maanan tukanayn faanzilan dejisa kiilata xasilooniya deganaani geesinimo calayna korkaana kuya deji wahabit ilaqdaama gommadaha noo sug in laqayna dacadoo la kulamana ilaahay gommadaha lugaha noo sugoo carar iyo filoynimo iyo biiqnaga ilaali ina alacdaa gaaladu iyo cadowgu qad baqow calayna waa nagu xadgudbeen diintaanadii baan kala baxsan laanahay waa kuwa nagu soo duulay oo afar boqol iyo ziyaaro nooga soo duulay idaa araaduu hadday nama dooneen fitnatan inay magaaleeyaan iyo fitnana abayna ka diidni ay u socdaan waxaa weye inay gaalo dadku celiyaan ah, walan tardaacan kal yahuud wala ilaa diinta ay kaa saaraan kaama harayaan abayna waa inaad taagnaato adna abayna waa inaad taagnaato yarfacu bihaa abaynaadaasi ayuu kor ugu qaadaya sawtahu sawtkiisa abayna abayna uga celinay rasuulka sala allah alay wasalam baabu man laa yahbutu cala alkhayr qofkaan fardaha ku sugnaanaynin waa loo duceynadi dadka wanaagsanee u tago oo ha yihahdo ilahi ii barya fardigaan ku sugnaan lahayn xaddaana moxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xaddaana ibnu idriis can ismaaciil can qays can jariir radi allahu canhu qaal maa xajabani nabiy buu leeya jariir weligiima xijaabin nabiga alay sala iskaga xijaabin midaan aslamtu intaan soo islaamay ka soo biloway gurigiisa intaan imaaday albaabka liguma celinin oo la iskama keen reebin markaa soo istaagabu jariir miya ahaa soo moodi maa la dhahay walaa raanii ima arkin ilaa tabasama waa muusoonaya fii wajhi wejigayga markuu arkaba ii muusoonaayey qofka markaad aragtid aad u muusoonaysa waa qofaad jeceshahay oo raalli ka tahay ku qanacsan tahay weeyaan marka aad u jeclaa rasuulka calayh salaatu wasalaam qiimo badan buu ahaa wuxuuna ahaa ra'iisu qowmihi qowmkiisuu madax u ahaa nin aad u quruxsan oo yacni xataa ay qaarkood ay ku laqabeen oo dhaheen yuusufu haadi lumma cumar radi allahu canhu iyo ummaddan yuusufkoodii weeye nin jamiil oo qurux badan buu ahaa radi allahu canhu wa ardaa walaqad shakawtu ilayhi waxaan u sheegtay nabigu anii laa ahbutu cala alkhayr markii muhiimaddii loo dilaayay inuu sanamkaa soo jejebiyo dilkharso la yidhaahdo wuxuu yidhi nabi allaho de fardaha kuma sugnaanayo waan ka dhici faraskooda de wuxuu u baahan yahay inu yaqaana oo kolla ku dagaalgala kolla ku carara qaala fadaraba biyadihi fii sadrii gacanta nabiga wuxuu dhintay xabadkayga wa qaala wuxuu allahuma habithu ilaahu sug oo wajcaluu ka dhig haadiyan mid dadka hanuuniya oo mahdiyan asagana haadiyan hanuunsan mahdiyan dadka hanuuniya ama haadiyan hanuuniya ama hadiyan hanuunsan wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala maxamed